tahay qiila yacnii in shaygii dhanna lagaa anfiyo dhanna laguu sugo dhaqan carabeed weeye kalaamu اlcarab ay caadat اlcarab almustafiid buu u jeedaa cindana atadayada <clears throat> marka hayruulmustankari aan weliba aan la qoonsanaynin shay la dafirkaoo la diidi ma ah fii isaalati alcamali camalka in laga zuuliyo loo diido can caamilihi kii qabtay shaqada idaa goortii kaana camaluhu camalkiisu u yahay calaa hayri xaqiiqatihi sidii loo baahana uusa wax qabanin hebel bay odhanayaan carabtu laysa bicaamilin ama laysa muxuu ahaayey bifaacilin isagoo falkii sameeyey oo hawshii la yimid laakiin maadaama sidii la rabay ama xaqiiqada ahayd uusan oola imanin waxaa la odhanaya laysa bicaamil alaa taraa miyaadan u jeedin buu sheekhu annahum yaquuluuna inay odhanhayaan lisaanici ninkii wax samaynaya faryaamada ahaa idaa kaana laysa bimuxkimin licamalihi camalkiisa nin sugahayo itqaanay markuusan ahayn waxay odhanhayaan maa sanacta shay-an walaa camilta camalaha nin baa iska kaa dhigahayaa inuu yahay eh, fuunday ama injineer aad waxuu yaqaana gurigu markuu dhiso xooguu yar kharibaya waa nin wax yaqaana markaas adu fuundayba ma tihidba injineerba ma tihidba nin faryaamaha ma tihid marka waxaa weeyaan yacnii nin nihayada ka gaadha oo meeshu u fiicnayd maray ma tihid laakiin ninkii hawshii waa garanhaya waana qabanhaya maa sanacta shay waxba maadan samaynin <clears throat> walaa camilta camalan shaqana maadan qabanin wa inamaa waqaca waa un ku dhacay buu uhi sheekhu macnaahum ay tafsiirkooda ay muraaduhum buu u jeedaa macnaahum hunaa ay muraaduhum maqsuuduhum <clears throat> haahunaa meesha markaynu marayno calaa nafyi tajwiidi qurxintii bay kaa anfinhayaan in camalkiisa xariif ku ah oo heer sare ah oo shaqadu qabtay kelibkeeni ma tihid weeye laakiin waa taqaanaa hawsha laakiin waa lagaa fiican yahaa weye laa calى اsancati laa calىa nafyi sanca buu sheekhu u jeedaa ma aha buuhi in lagaa anfinayo sancadii aqoontii waxqabadkii in lagaa anfinayo laakiin waxaa laga anfiyey inaad si heer sare ah oo wanaagsan aad u qabatay baa lagu diidan yahay laa calىa nafyi sancati nafsiha fahuwa cindahum ninkaasi caamilu biاlsmi magac ahaana dee waa nin wax qabtay oo shaqo qabto hawsha waa la yimid wagayru caamilin nimaan waxba qabanin wey fi lidqaani xagga sugidda marka laga fiiriyo yani markaas waana qaacida kuliya oo shaekhulislaam uu ku tilmaamay fii kitaabi alimaan alkabiir wuxuu leeyahay magac walba oo mabda leh iyo kamaal baa sidaa ah kullu ismin lahu mabda'un wa kamaal waxaa bannaa in la anfiyo laga anfiya magacii biictibaari alkamaal laguu sugo magacii biictibaari albidaaya saasay taa waa soo marray imaamkun ka soo hadla isagoo de qaacidaan ka dhigin yani shay macruuf oo carabtaqaanuu kaaga dhigay ninkii guriga soo gale kadanka taagan daakhil baa la odhan ninka bartamaha taagan waa daakhil ninka raarta tagay waa daakhil lanno baydku waa ismin lahu bidaayatun wa nihaaya marka kullu ismin lahu mabda'un wa nihaaya wa kamaal ayaa waxaad samayn kartaa inaad ruuxii ka anfido magacii adoo u jeeda kamaalkii maadan gaadhin waadna u magaceeda u jeeda waxaa laga helay asaaskiis iyo bidaayadii nafs alqadiya marka waa nagi ku miaalin nusrada iyo wilaayada ku miaalin tiibuu sheekhu u jeeda xataa takalamuu carab ilaa ay ku hadleen bihi ay binafyi in lagaa anfiye magacii fii shay huwa asaguba akaru ka min hada ti hadda soo sheegnay shaqada iyo ku saabsanayd wadaalika kaasna waxaa weeye ka rajulin sida nin oo kale yacuqu ku caasigaroobahaya abaahu aabbihi oo yablaqu ka gaadhahaya minhu eh, min alabi alada dhib gaadhsiinaya ama wayabluqu اladaa minhu min alwaladi yablqu aabbihi eh, waxaa gaadhaya aladaa dhib baa gaadhaya minhu min alwalad fa yuqaalu waxaa la odhan maa huwa biwaladin carabtu waxay arkahayaan nin aabbihii caasi ku ah oo caaq ah inuu dhalay oo wiilkiisiiya waa la hubaa laakiin maadaama wiilnimo wixii looga baahnaa iyo baarinimo iyo wanaag laga waayo waxaa la odhanhayaa ma kan wiil ma ah kan wiil ma ahaba ayb markaan dhalahay inaan midha iska doontaa ii dhaantay haweenaydu odhanaysa maa huwa biwaladin walad ma aha wahum yaclamuuna waxayna og yihiin annahu ibnu sulbi inuu yahay annahu ibnu sulbi ilmihii dhabarkiisa inuu yahay biyihiisa uu yahay bayna hubaan uma yuqaalu waxaa la odhan milu asagoo kalea fil akhi laga dhihi nimaad walaalo tihiin baad gargaarkii iyo gacantii iyo hilibkii iyo qaraabanimadeed ka waayaysaa war hebelow waxaad dhihi waxayla qabo aw walaalka warkaa walaal ma nihin baad dhihi walaal ma nihin maxaa jira wuu ku bayliyey wuu ku dayriyey wixii waalnimaad ka weyday ukhuwadii baa laga waayey marka walaalkuuma aha marka uma yuqaalu milu fi اlakhi baa laga odhan hayaa wazawjati xaaski islaamtu islaam fiican taas xaas maad dhihi ah, afar rageed ma aha arad wanaagsan ma aha yacni m ayadaa la inkiri laysat bizawjatin baad dhihi xaasba iima aha midda naf baa igu haysa mooye wاlmamluuki addoonkii waa la mid addoonkii aan shaqada ku fiicnayn een dhagawadanayn een carbisnaynna waxaad dhihi laysa bicabdin lii walaa muxuu aha bimulukin lii balaayo iyo shaydaan kalaa yaa labaad ead la kacaysa sheekhu wuxuu ihi intaasoo nafya ooma jeedaan inay inkiraan asalkii iyo nasabkii iyo dhalashadii iyo guurkii iyo nikaaxii iyo milkiga addoonka ma inkirhayaanba kuudi ee waxay inkirhayaan macnihii iyo nuxurkii waladnimo ama zawjannimo ama muxuu ahaay walaalnimaa lagaa waayo ayb wa inamaa madhabuhum fii haada madhabkooda waxaa weye fii hada kullihi nusada daaru dacb almuwadda kullihi baa ku qoran wa inamaa madhabum fii hada kullihi arrinkan aynu soo sheegna dhammaantii waxay oga jeedaan madhabum hudda wuxuu u jeedaa muraaduhum muraaduhum bay noqonaysaa ama ta'wiiluhum almusaayalaةu waa in <clears throat> lagaa zuuliyo weeye min alacmaali اlwaajibati calayhi min aلطaacati wاlbiri meeshaana min alacmaal baa abcan daar muwada ku qoran saasaana fiican almusaayalaةu min alacmaali اlwaajibati almusaayalaةu min alacmaali اlwaajiba markay ku leeyihiin lasta biakhin lii ama lasta bizawjatin lii ama laysa biwaladin waxay u jeedaan acmaashii walad looga baahnaa iyo shaqadii zawjo looga baahnaa iyo tii walaalnimo looga baahnaa baa lagaa waayay almusaayalatu ka tegid baa loo jeeda min alacmaali alwaajibah acmaashii waajibkeed ay ka tageen calayhim dushooda waajib ku ahayd oo min aaacati waalidka la adeeco ah iyo walbiri samafalkiiyo wanaagga waalidka loo sameeyey ama walaalka iyo xaaska iyo ahlkaba marka maadaama shaqadii iyo nuxurkii lagaa rabay ama lagugu talagalay lagaa waayey waxaan odhanaynaa ma tihid lasta biwaladin walaa biakhin walaa bizawjatin walaa bimamluuk addoonkii hadduu ku hagaagi waayo shaqadii lagu talagalay addoonba ma aha haweenaydu shaqadii dumar laga rabaa dii laga waayo dumarba ma aha zawjana ma aha walaalku nafsa shay nafsa shay sheekhu wuxuu uhi wa ama nikaax waa la mid marka ruuxi asagoo la yimid ashhadu an laa ilaaha illa allah yidhi oo waajibaadka qayba la imanaya haddii xaqiiqatu liimaan ama kamaalkii laga waayo waxaa laga afin karaa ismu liimaan biictibaari alitqaani wاlnihaayati wاlkamaal waxaa laguu sugay iimaankii biictibaari اlaxkaami wاlmawaaridi wاطalaaqi wاthawaab wاlciqaab maadaama asalkii aad la timid sheekh wuxuu uhi wa ama nikaaxu guurka adiga zawjada idin dhexeeyey iyo wariqu addoonnimada idin dhexaysa adiga mamluugaada iyo wal ansaabi nasabkii wiilkaadiga walaalka idin dhexaysay fa calaa maa kaanat calayhi siday ahayd bay weli u taagan tahay buuhi fii wa asmaa'iha fii amaakiniha fii baa meesha ka goon nuskadeenna dabcada daarulmawadana qortay iyadaa saasa fiican marka haddaad fii meesha gelisa wa asmaa'ahu waad badilooda waa asmaa'iha bay kuu noqon fahiy calى ma kaanat calayhi fii amaakiniha wa asmaa'iha marka sideedii weeye magacu waa sidii oo ah wuu yahay xagga magaca iyo abtirka iyo nasabka laakiin nuxurkii akhnimaa laga waayey nuxurkii zawjinimaa laga waay wakadalika nafyu اliimaani waihbaatuhuna waa sidoo kaleu sheekhu ku leehay sheekhu wuxuu uhi fakadalika haadihi اdunuub taasi waxaa lamida dunuubtan lagu dhacay allatii dunuubtaasoo yunfaa la anfiyo biha bisababiha aliimaanu iimaanka la anfin waxaa laga anfinaya ruuxu ku dhacay maxaa loo anfiyey iimaankii inamaa axbatat waxay riday alxaqaa'iqa xaqiiqooyinkii dhabta ahaa minhum aliimaan ka abay ah tuurtay iyo wsharaac wow meesha ka go sida eh, nusqa daar ilmawadda eh, wsharaacdina way rida oo allatii sharaa'icdaasoo min sifaat hiya min sifaati sifaat aliimaan iimaanka sharaacdiis ninka iimaanka ee mu'minka xaqa ah hawaabkii lahaa iyo asagoo saalima inuu janno galo hawlahaasoo dhan baa kaa dhacahay oo idaan ciqaab baad mudan adoon saalim ahayn baad janno geli oo naar baad soo mari adaan rabbi ku cafi marka waxaa weeye xuquuqdii muminka kaamil iimaan ee xaqa uu lahaa oo dhan baa dhacaysa sharaaic taasuu sheekh oga jeeda wsharaa'ic baa dhacaya ay sifaat aw ilxuquuq allatii taasoo hiya ayaduba min sifaati sifaati اliimaan dunuubtu marka waxay dhaawacaysaa kamaalkii iimaanka waxay ridaysaa xaqnimadii ulaa'ika hum lmuminuun xaqan bay tuuraysaa lasta bimuminin xaqan ayib waxaa tahay laakiin muslim muxuu ahaayey buluqbuluqa siduu sheegay wadaad baa fasiraan la yidhi muxuu ahaa xadiidki muxuu ahaa almumin اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almumin الضaciif waa tafsiirkii ila fiican aniga intaan kolley maqlay almumin اlqawiyu khayru waaxabu il اllahi min almumin daciif muminka qawiga abr wuxuu ka khayr badan yahy muslimka buluqbuluq ah marka wafii kuli dalika khayr buluqbuluqii kii xooga badnaaba khayr bay leeyihiinbu almuhim yacnii muminkii xaqa ahaa ee dhabta ahaa sifaadkiisi ma qaadanaysid faama alasmaau facalaa maa kaanat qabla dalika laakiin magacii kugu yeedhay ee muslimnimo ahaa ee asalkii lagaa helay ee bacduliimaanki laga helay kugu yeedhay weli waad qaadan kartaa waan lagaa anfin ayb ayb waan laga anfin lanna waa iimaanku waa ismun lahu mabda'un aw bidaaya wa kamaalun wa nihaaya ayib marka biictibaari darajaat ayaa loo anfin karaa weeye markaasi walaa yuqaalu lahum lan odhan maayo marka eh, khiaabka la marhayo khiaabka ayuha aladiina aamanuu la ku jiraan muminka naaqisuliimaanka iyo muminka xaqa ah way siman yihiin fi lkhitaabi alqur'aani wاsharci taasi muran ma laha wa fi laxkaam waa ku siman yihiin meeshay ku kala degahayaan waxaa weeye fi اlxukm اlأkhrawi waxa laga hadlaya hawsha waa in la fahmo marka in la mumin naaqis اliimaan iyo kaamil iman mumin xaq ah meeshay ku kala dhaqaaqi waa akaamta aakharo axkaamta aakharo wey laakiin adduunka waa siman yihiin xuduudda iyo xuquuqa kan laga oofiyo unbaa kana laga oofin khitaabka qur'aaniga yaa ayuha aladiina aamanuuna way soo wada gelahayaan haddaad kan islaan iyo inama xukunta kana waad u xukumi ayib marka farqun bayna alxukm اlukhrawi wاlxukm اdunyawi marka muminka naaqisuliimaanka waa muminun biliطlaaq fi اlxukm اdunyawi muminun biliطlaaq fi اlxukm اdunya waxa laga hadlaya waa xukmiga ukhrawiga ah iyo asmaada qaarkeedoo ma la dhihi karaa muminkii faasiq ahaa muminun ma la ilaaqi karaa mise waa in la raaciyo waa mumin faasiqa ama waa mumin naaqis اliimaana aduu magacaas khilaaf baa ka taagan oo adduunyada ah laakiin inta badan waxay ku kala tegayaan muminka dhabka ah iyo midka eh, mxuu ahaay naaqiصulimaankaa waa xukumka ukhrabiga awey sheekhu wuxuu uhi walaa yuqaalu lahum lagu odhan maayo ilaa mu'minuun adduunka haddii la joogo mu'minuun baa laleeyahay iyo wa bihi ay biliimaani bu alxukmu calayhim yaqacu lxukmu calayhim iimaankan baana xukum ku qabanaya oo khitaabkii qur'aaniga awey khitaabkiina saan buu waqad wajadnaa waxaanuh maca haada carab curfigeedi iyo dhaqankeedi iyo lisaankeedii la qabo shawaahida makhraatiyaal baanu helay liqowlin oo makhraati ka caaya oo min atanziili kitaabka ilaahay la soo dejiyey xaggiisa ka timid iyo wasunna faama tanziil qur-aanku miyaa faqowlullahi caza wajalla anaaؤuhu baa la mid ah fii ahli اlkitaabi rabbi uu ka yidhi xiina qaala markuu rabbi ku yidhi waid ahad allahu nabi maxamed ummadda waxaad u sheegtaa waid ahad allahu miihaaq aladiina uutuu lkitaaba kuwii ilaahay uu kitaabka siiyey markay ballankoodii cahdigoodi la qaaday ballankuna maxaa lagaga qaaday latubayinuuna linaas inaad dadka u cadaynaysaan shayga xaqa iyo kitaabkaba nabiga sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa iyo hawlihiiso dhan sheegi doontaa il idinkaa ka horreeyey walaa taktumuuna aydan qaranin fanabaduhu waa tuureen kitaabkii iyo tilmaamihii nabaduhu ballankii wey waraa duhuurihim xagga dhabarkooday ka tuureen dhabarkiibay ka tuureen ayagoo marka kitaabkii iyo xuquuqdiisii iyo cahdigii iyo ballankii aan ka soo bixin y haddana waxaa la iska leeyahay waa ahlukitaab la socad hum ahlulkitaab xuquuq iyo axkaam bayna ku qaateen inay yihiin ahlukitaab wa maca daalika maysan dhammaystirin hawshii laga doonahayay qaala abu cubayd wuxuu yidhi xadaana alashjaciyu can maalik bni miqwal <clears throat> can ishacbiyi caamir bni sharaaxiil fi hada alaaya fanabaduuhu wara'a duhum aayaddaas markuu fasiraya wuxuu yidhi shacbi taabicigaas qaala wuxuu yidhi amaa kaana bayna aydiihim kitaabka hortoodu yaalay kitaabka miiaaqu ku qoraa ee calaamaadku ku qoraayeen ee cahdiga lagaga qaado hortoodu yaalay amaa inahu kaana bayna aydiihim walaakiin hase yeeshee nabadu waxay tuureen alcamala bihi bilkitaab kitaabka inay ku dhaqmaan ballanka inay ka soo baxaan tilmaamihii nabigana sheegaan rumeeyaan oo raacaan cahdigii ayay ka baxeen isnaaduhu صaxiix wa akhrajahu الطabariyu fi الtafsiir walimaam abi cubayd nafsihi baa wariya asaguna abu cubayd fii fadaa'il اqur'an buu ku wariyaa wabn abi xaatim fi الtafsir wاlkhaiib albaqdaadi fi taarikhi baqdaad asaga maalik bn miqwal waxaa mutaabiciyey saciid aljurayri ba asaguna mutaabicin cinda bacd اlmukharijiin sheekhu wuxuu ihi marka ilaahay wuxuu kitaab ku sheegay qur-aanka inaysan cahdigii iyo ballankii aysan ka soo bixin kitaabkii towreedna aysan ku dhaqmin fanabaduhu wara'a duhuurihim wmaca dalika ahlu kitaab magaci waa qadanhayaan uma axala allahu lana wuxuu noo baneeyey ayagoo sidaa usaa ah u liita dabaa'ixa mugawracoodii wa nikaaxa nisaa'im dumarkooda guurkoodii faxakama lahum rabbi wuxuu u xukumay bixukmi اlkitaabi kitaabka xukunkiisii buu siiyey oo waa lagu qadariye wey id kaanuu idaa googurti kaanuu ay ahaayeen bihi bilkitaabi muqiriina kuwa qirsan ay yihiin walahu lilkitaabina muntaxiniina ay sheegan hayaan intixaalku waxaad sheegatay kuma xabsataan la yidhahdaa weliba waa kelimatu inta badan dembi bay ku timaadaa intaxala fulaan waxaadan lahayn ood sheegataa intixaalka la yidhaahdaa mararka qaarkood nixal baa laga cabiraa waawaa meesha nixalku ka timaado yani intixaalku waa alictizaa waاlاntisaab ilى shayin min hayri xaqiiqatihi kumaxaabsi wey walahu lilkitaabi muntaxilina weliba ay sheeganaya kitaabkii bay ku andacoonayan ahlu kitaab baan nahay oo dad kitaab lagu soo dejiye annaho kanaan naho aqoon baan leenahay laakiin way ka tageen ayagoo ka tegay baa weli iyo magacii ay qaadanhayaan fahum ahlu kitaabkii bilaxkaami axkaamta iyo walasmaa'i magaca fi lkitaabi daakhiluun daakhiluuna fi lkitaab fahum yani bilaxkaam min jihati alaxkaam buu sheekhu ujeedaa min jihati alaxkaam walasmaa daakhiluun waxay gelahayaan i kitaab ay i kitaab bay ku jiraan wey walahum ayaguna laha liasmaai laha lilasmaa wاlaxkaam mufaariquuna way faaruqeen biاlxaqaa'iqi bilxaqiiqati xaqiiqa ahaanna magacii ahlu kitaab ma astaahilaan wey si dhab a marka loo dego oo ahlu kitaab wixii looga baahnaa laga fiiriyo sida mu'minka dhabkaa ah iyo ka faasiqa marka la isku fiiriyo midkan uu muslimkii loo baahna ee ilaahay rabi uusan ahayn kan faasiqa siduu rabbi kaa rabay ma ah ee rasuulku uu kaa doonayey ee sharcigu uu kaa rabay ma waxaad ku socoto dhaqan xun weeye laakiin weli gaalada waa daantaa oo gaalo umaadan gelin fahaada maa fi lqur'aani buuhi hawshaasi marka waa ta'wiil u makhraati kacay ra'yiga la soo sheegay marka luqadii carbeed iyo kitaabkii waa daliishay marka waxay u makhraati kaceen shawaahid weeye limaa qaalahu alimaam abu cubayd wa ama sunna sunnada shawaahiddeeda u makhraati kacahaya in magaci marna lagaa anfin marna laguu sugi adoon lagu tagfiirinayn فxadيiث النبي صل ل سلم الذي يxadiث bه رفاacة بن rاaفic الزرق الأنsاrي في الأcرabiي uu ka wariyey ku saabsanaaba cafوا الذي acrاabigaasu sl tuka saلاaةan buu fahafafa markaasuu fududeeyey faqaala lahu rasul rasulka wuxuu ku yihi irjic noqo oo fasalli tuko fainaka adugu lam tusalli biاlxaqiiqa waxaad salaad ku sheegtay waad samaysay oo waxbaad maqloobisay ood gogowdhay laakiin xaqiiq ahaan maadaan tukanin wey xataa facalaha ilaa uu sameeyey miraaran xadiidkii musii salaati waa la yaqaana hadda aniga takhriij igama baahna ila tahay taas xataa facalaha miraaran ilaa uu dhowrkoor ku noqday saxaabigii kullu daalika yaquul nabigu wuxuu odhanhaya fasalli tuko fainaka lam tusalli wa huwa suubanuhu qadar ah waaba arkay yusalliiha isagoo tukan saddex goor buu nabigu arkay iyo laba iyo ka badan buu arkay nabigu wuxuu le laakiin maadaan tukana salaadii sharciga ahayd rabirabay tii diinku kaa yeeli laha madan la imaana lakin waxaad salaad ku sheegtay oo magac salaadeed qaadan kara min xayu اluga waad la timid wey ayb afalasta tara miyaadan u jeedin buui annahu musallin biاlsmi ninkii musii salaatihi salaaddiisa ku ciyaarahayay xagga magaca iطlaaqa wey iطlaaqu اlsmi calayhi waa musalli wagayru musallin biاlxaqiiqa wagayru musallin bilxaqiiqa dhab ahaana nin tukaday ma aha ayb marka sheekhu tan wuxuu oga jeedaa ma aha ninkii salaaddii arkaantii ka tegay ku ciyaar salaadiisa waa asaxday ma ahe wuxuu u jeedaa iطlaaqu اlismi calayhi min xayu اluga magacaa lagugu tilmaamay oo lagugu tuuray adoon markaa xaqiiqa ahaan ku tilmaanayn adoo xoolo yar xaday oo nisaab aan dhannayn saariq baa lagu dhihi laakiin walasta bisaariq aladii tuqطacu yaduhu saariqii gacanta la goynhaya mateed laakiin ismu saariq waad qaadan min xayu luqati wa sharci waad qaadanaysa laakiin waxaad u qaadanaynay hadda shardi baa la waayey laabudda waa inuu gaadho he nisaab waa inuu gaadho ayib xoolahaadu markay bataanoo waxaaliga hani baa tahay laakiin haddii haddii nisaab uusan xooluhu aysan gaadhin ama xawlku uusan soo wareegin ama xooluhu hadda ay cusub yihin waxaan leenahay ama shardi kaleba la waayey ama damimuhu ay ka bataan wixii aad haysatayba waa haniiba laakiin waa laakiin waa haniga aysan zaka ku waajibayn howlo badan baa jira ayib marka sheekh wuxuu rabaa iطlaaqu اlismi <clears throat> min xayu اluga iyo waiطlaaqu min xayu اlxaqiiqa ayaa kala duwan ayib wakadalika waxaa la mida fi اlmarأaةi اlcaasiya nabi maxamed xadiidkiisa ku saaba haweeneedii naashisada ahayd lizawjiha zawjkeeda caasiday iyo wlcabd aabiqi iyo addoonkii cararee baxsay sayidkiisi ka baxsaday iyo wlmusalli bilqowmi ninkii dad tujiyey alkaariini lahu asagoo kohanaya qolyaa imaam u noqota ku kohsanaya oo ku diidan nabi muxuu sheegay innahaa hayru maqbulatin salaada la aqbalaynin buu nabigu sheegay ayib laa tubalyaalaalaatun eh, laa tuqbalu minhum salaatun salaad lagama aqbalo idan salaaddu way ka asixo shuruudidii arkaanteedii baad la timid iyo tahaaradeedii howlaheedii laakiin hawaab baan jirin waxaad moodaa imaamku markaaso inuu taageersan yahay culimmadii qabteen nafyulqabuuli waa nafyu sixa saasay kuwada socon kartaa ile nafyulqabuul waa inaga kaga soo hadalay fii jaamic tirmidi awalu xadiiin minhu waxaan kalona kusoo maraan u marinhayaa eh, arbaciinkiima kusoo marraa sogona iyo cumdahaba marka nafyulqabuul khilaafaadka ku jiray wadaadda waxaa jiray qaba nafyu lqabuuli can alficli wاlqowl maada yadul saddex qowl baa taqriiban ku jirtaan uma laba iska soo horjeeday mid mufasil ah marka waxaad mooddaa imaamku asagu inuu qabo nafyu اlqabuuli yadullu calaa nafyi الsixa saa darteed ba marka yuu miaalkan geli karaa meeshuu ku soo waday kuwii hore yuu mari karaa laa tuqbalu lama aqbalay waa maxay salaaddii waxa salaadimad waad la timid ninkii waa tukaday wakhtigii waa galay arkaantii o dhan wuu dhammaystiray howlahoo dhan buu la yimid laakiin maadaama macsiyo oo nushuus ah iyo ibaaq ah iyo karaaha ay ku tacalluqday meeshu waxaa ka soo baxay cadam sixa marka salaad aan asaxaynin baa haddana waxaa lagu ilaaqayaa salaad marka min xayu ilaaq ismi salaad way tahay xagga nuxurka iyo xaqiiqana salaad ma aha saasuu sheekhu marka u jeeda waa dhici karta inuu sidaas raggaa uu taageersan yahay xadiidkun waa xadiid saxiixa warada min xadiid ibni cabaas wa abi umaamata albaahili wa anas bni malik wa jaabir wbni cumar wsalmaan alfarisi wacabdilaahi bni camr bni caas waabi saciidin alkhudriy jamaca min ahlicilmi baa soo saar waan xadiid sugan wey xadiidkaas waa la yaqaanaa inta kale oo haddee addoonka carare iyo haweenayda naashisada hawlaha inoo dumeeya walmusalli bilqowmi alkaarihiina lahu waa dhib badan oo khalad laga fahmaa oo dadka qaarkii khalad ay ka fahmaan salafku waa isku khilaafeen tirmidina fii jaamici aqwaal buu keenay xadiidkaasi waxaa uun loo badan yahay sida ama sida saxda ay e, tahay imaamku haddii wax diina lagu karaahsanayo oo dadka musalliinta ah ay diin ahaan ku kahorsan hayaan marka ayada ah inuu tujiye ma bannaano salaaduna waxaa weeye salaadiisana aan la aqbalaynin ayuu xadiidku ku cadyahay culamada waxay leeyihiin haddii <clears throat> hawshu diinba laga fiirmahaya muslimiinta badankood aad tujinayso aqlabkoodu hadday diidan yihiin salaadaada ma tujin kartid wadaaddaa sidaa yidhi oo waxay leeyiin waa atarjiixu hee bilaglabiya fii masaa'il ijtihaad ilan way gashaa sida raajixa ahayd haddii masladu masle nasl tahay shuuraba kama furaba ijtihaad iska daaye tashi ka furray masladu hadday leedahay kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan iyo qiyaas jeli ah ay leedahay xataa tashi lagama ogolo bukhaari baana u baabaystay fii saxiixii masalada masale lamida fii kitaabi alaxkaam waad garanaysaan bay ila abu bakar markuu nasku u caddaaday saxaaba tale ma weydiinin wallahi low qaatilanna man faraqa bayna asalaati wazakaati buu soo istaagay marka farqi baa u dhexeeya masaa'ilka ijtihaadiga iyo masaa'ilka kale masaladu hadday ijtihaadi tahay waxaa ka shuura ka furan talaa ka furan haddii la takaafu ay noqoto alru'ya waxaa la marhayaa atarjiixu bilaklabiya bilaghlabiya ra'yiga ila roon waa ra'yiga in loo celiya masalada diyaana loo celiyo imaamka haddii lagu kohsanayo lagu dhibsanayo musalliinta iyo dadka ma'muumiinta ay ku dhibsanayaan masale diineed oo sharci ah marka ayada waxaan leenahay bannaankiisa salaadaad iyaan la aqbal la-aan yaan kugu dhicine hadday tahay laakiin qowmiyad iyo faara qabiil iyo xisbiyeysi awlahaas waxba kama jiraan ayagoo weligood buuqayo fuufta ku haya baad tujinaysaa ood ku qasbi marka labadaa baab bay kala tahay wa minhu waxaa ka mida weeye xadiiu cabdillaahi bni cumar fii shaaribi اlkhamri annahu qaal ninka khamrada cabay laa tuqbalu lahu salaatu arbaciina leylatan afartan habeen salaad laga aqbali maayo xadiidka ku saabsanaa marka nafyu lqabuulkaasna aynu soo sheegnay baa ku jira khilaafaadkii amed baana soo saara waana xadii صaxiixa weeye asluna fi صaii mslim shawaahidba i mslim kulig ad garanaysaan bay lata وqwل عaliيi عalayه الsalaaة وaسalaam baa lamida asaguna nafyigan laa salaaةa lijaari اlmasjid ila fi اlmasjid salaad ooma jirto lijaari اlmasjidi ruuxa masjidka la deriska ah ilaa fi اlmasjidi masjidka inuu ku tukadaba mooyan gurigiisa kaga asixi mayso waa xadii aciifa weeye xadii ضaciifa weeye mawquufa وmarfuuc asagoo marfuuca la wariy waana mawduuc baa lagu dhaweeya markuu marfuuca yahay markuu mawquufka yahayna asna waa daciif laa yasixu can caliyin laa marfuucan walaa mawquufan ayib <clears throat> waxadiiu cumar radi allahu tacaala canhu baa lamida fi lmuqadimi kii hormariya uu ka yidhi aqalahu culayskiisii alaabtiisii laylat nafari habeenkii la baxaya la butaacay laa xaja lahu buu cumar yidhi xaj ma man taqadama aqalahu aqalku waa mataacda iyo alaabta aad wadatay iyo saabaanka iyo agabkaada weeye markaad safarka tahay qabla الnafari falaa xaja lahu intaan mino laga dhaqaaqin mise habeenka afariyo tobnaad leyla saddexiy markuu dhammaado habeenka maka la imanaya dawaaflu dac la samaynaya qolyaha sii baxay safarkoodii hantidooda sii hormariya ee khaarijkaba usii bixiya ilaa madiina usii kaxeeye may ujeedaa imaamku mise waxaa ujeedaa mina marka laga soo dhaqaaqo maalinka saddex toban ay dhammaato ayib ama leylat musdalifa habeenka tobnaadee musdalifa laga soo butaaci mina la soo aaday intaba waa dhici karta nafar intaba waa lagu idlaaqaa leylat nafra laakiin haddaad maqasho inta badan waa habeenka saddex tobnaad ee maka laga baxaayo ee loo baxaayo ee nin walba meeshuu ka noqday marka alaabtaada ha kula socotaa degdegan wey nin alaabtii sii hormarsay degdeg baa ku jira cumar baa sidaa odhan jiray aarkiisuna aarka cumarna waaa ibn abi shayba soo saray fi musanaf mujaladka afraad afar boqol iyo toban iyo ibn اljacdi fi musnadi aljacdiyaat boqol sideean iyo an min ariiqayni fiiha inqiطaac laakinahu xasan bimajmuuc ah, ariiqayn labada ariiq marka laisu geeyo aarku cumar waa ka sugan yahay xadiiu cumar radi alahu taala an fi muqadimi kii hormariyey fi xaaji muqadim aqalahu culayskiisii leylata nafari anahu laa xaja lahu buuri isna markaa laa xaja waa maay xaj kaamila ma laha wey waa nin degdegay idan ismu lxaaji waa qadanaya wuxuu la waa xaj iyo acmaal xaj weeye laakiin wuxuu diidan waa maxay kamaal iyo nuqsaan baa ku jira wa qaala xudayfatu asna wuxuu yidhi radi eh, allahu man ta'amala ruuxii fiiriya oo khalqa mar'atin haweenay sawirkeed min waraaءi الiyaabi muuqaalkeedii khamarat haweenaya khalqigeeda yani jirhkeedii iyo xubnaheedii baa loo jeedaa min waraaءi iyaab maryaha gadaashooda ka fiiriya wahuwa saa'imun asagoo sooman abطala samuu soomkiisii waa buriyey isnaga ninkaa soomkiisii waa buray bimacnaa soomkiisii waa dhaawacay nuqsaan iyo dhaawac baa gaadhay iyo awaabkii baa isdhimay wey ee maaha soonka oo dhan baa baaila sidaa ooma jeedo xadiidku qadar weya marfuucan waana ضaciif isagoo mawquufana waa la wariya isagoo mawquufana waa la wariya mawquufkaasuna imaamka isagu ujeedaa midka mawquufka ah waxaa soo saara isagoo kii marfuucan buu sheekh albaani ku gaabsaday waxaad moodaa abu cubayd inuu midka mawquufka u jeedo midka mawquufka waxaa soo saaray hanaad asari fi kitaab الzuhd kun afar boqol labaatan iyo saddex ibn اljawzi fi dami اlhawa fii dami اlhawa boqol labaatan iyo toddobo cabdالrazaaq fi اlmusanaf sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira leyt bn abi sulaym baa ku jira leyt bn abi sulaym baa ku jira waa daciif sanadkiisu midka mawquufka ah midka marfuucana waa mawduuc asagu qaala abu cubayd wuxuu ihi fahadi اlaaaثaaru kulluha fahadi اlaaaثaaru kulluha aaثaartan dhammaanteed iyo wamaa kaana mudaahiyan wax walboo shabaha mudaahiyan ay mushaabihan laha aar walba iyo xadiid walboo shabaha fahwa cindii aniga agtayda wuxuu ku socdaa u calaa maa fasartuhu laka saan kuu fasiray waa nafyu اlsmi min xayu اlxaqiiqa waihbaatuhu min xayu اlasli wاlbidaaya wakadalika marka nafyu liimaanki sidaa weeye axaadiidka ku timid buuhi waa macaasida ay salafku isku waafaqeen inay kufri ay tahay macsiyo kabiira min alkabaa'ir kufrun duuna kufr ay tahay oo aysan gaalnimo weyn gaadhsiisanayn ama daliil kale uu tusay ee ay ku dhegeen khawaarijii muctilo sheekhu marka farahooda ka bixinaya ee ma aha macsiyo walbo kufri lagu sheego waxaad ku xambaartaa kufri asqara ma aha sidaa sheekhu ma qabo wax qabo salafkaana sidaa ma jiro wuxuu ujeedaa macaasidii iyo dunuubtii kufrina lagu idlaaqay nusuus kalena ay caddaysay inay kufri asqara tahay ama qiyaas ama daliil kale ha noqda ama ijmaac eh inaan lagu xambaarin kufri akbara oo khawaarijnimo iyo ictizaal aan loo gelin ayib salafkana aadaan dhihi karin ilaahay nabi maxamed baaba kufri yidhi ayagu maxay xagga ula ordahayaan ayb iimaankii baa ruuxi laga anfiyey see mumin ku noqonaya shubadaasuu sheekhu kuu diidan yahay ina aad ku aafowdo wakadalika alaxaadiiu baa la mida allatii fiiha albaraa'atu ka bari noqoshada ay ku jirto fahya ayaduna milu qowlihi weeye man facala kada wakada falaysa mina waxa ruuxi sameey man xamala calayna asilaaxa falaysa mina wman rashana falaysa mina laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuub wadaca bidacwa aljahli laysa mina way badan tahay axadiis waa taqaanaan bay la tahay laa naraa oma aragna buu shayan minha hal xadiiu ayada ka mida yakuunu macnaahu macnihiisu inuu yahay atabaru'a in laga bani noqdo min rasuulilaahi sal slm cafwan eh, atabarua bari noqosho ka timid min rasul rasulka ilah sal slm walaa min milati iyo nabigu inuu ka bari noqonayo ama ruuxii waxaa sameeyey uu ka noqon bimacnaa uusan ku diin ahayn oo diinta islaamka aad ka baxda macnaheedu ma aha wlaa min milti min milati rasuuli اlaahi salى اllahu alيه alي waslm wainama madhabhu ay wainama ta'wiiluhu ama maqsuuduhu ama muraaduhu intu way kuu noqon cindana waxaa weeyaan buuri annahu ninkaas dembigaa sameeyey laysa min almuطiiciina lana kuwana adeece ilahi u hogaansamay kama tirsano walaa min almuqtadiina bina kuwa nagu dayda ee si fiican noogu dayda ee dariiqi nabi maxamed si fiican u maray ma aha walaa min almuxaafidiina whaadihi nucuud wamaa ashbahaha tilmaamahan iyo wii lamida ku tilmaam bui adugu ruuxi ha tagfiirine gaalimaha saari aduu laysa mina macnuun macquul ah intaa amhilaan kuu siiyey mari buu ku yidhi ayb whaadihi nucuud wamaa ashbaha buu astahilaa u qadanaya laysa min almuxaafidiin min almuqtadiin min almuiiciin ayb waqad kaana sufyaan bn cuyayna wuxuu ahaa abu muxamed yataأwalu kii ku fasirta qowlahu laysa mina wuxuu ku fasiri jiray laysa milana buu ku fasiri jiray wa kaana yarwiih wuxuuna ka warin jiray weliba can hayrihi ayضa asna waa ku fasiri jiray wadaado kalena waa ka warin jiray abu cubayd tafsiirkaas tawiilka sufyaan bn cuyayna wuu radinaya wuu naqdinaya wuxuu yidhi tawiilkaas in nusuustaa laysa mina lagu fasiro laysa milana waa tafsir اmurjia tafsir اmurjia w cinda ahli اlcilmi abubakr khalaal baa baabaystay fii sunnatihi baab dhan buu u baabaystay tafsiir الsalafi laysa mina iyo man hashana iyo hawlaha qaabka u fasiraan iyo wa tafsiir اlmurji'ati markaasuu kala saaray kala shaandheeyey kala hofay akhriya ayib markaad u baahato inaad axmed ogaato madhabkiisa iyo caqiidadiisa ajmacu kitaabin wa anfacu kitaab waa kitaab اlkhalaal iطlaaqan iطlaaqan markaad rartabta haddee inaad un salafka si guud u ogaatana kutubta waaweyne kale baad u gudbaysaa ibaanaha ibnu baa iyo aajuri shariicadiisi iyo laalakaayo hadde sagaal mujalad ba hawshan ka qoray iyo yani korbaad u foofi laakiin axmed xambal madhabkiisa fii masaa'il ictiqaad markaad rabto inaad ogaato anfac kitaab wa ajmac waa kitaabka asunna abibakr alkhalaal aarka sagaal boqol sagaaan iyo todobo aarka sagaal boqol sagaashan iyo toddobo ilaa kun iyo kow buu hawshaa wado ka hadlaaya halkaa ka muraajaceeya insha allahu tacaala tafsiirka inuu tafsiir murjaa yahay fahada tawiil fasirkan buu hi laysa laysa mina damiirkaas lagu fasiro damiirkaa in lagu fasiro laysa ila mudmarka damiirkaas macnihiisi in laysa milana baa loo jeedaa annagoo kale ma aha la yidhaahdo wain kaana ladii qaalahu imaamu min imaamat اlcilmi buu ninkan yidhi imaam aimada cilmigaba ka mid ha ahaadee oo ibnu cuyayna oo imaamkii reer makaba ha noqdee hee fa inii laa araahu buui ma qaba inuu tafsiir fiican yahay tafsiir sacan ma aha buui yani ruuxii wuxuu qiraya sheekhu in uu yahay imaam min aimat alcilm oo ixtiraamkiisa iyo taqdiirkiisa uu leeyahay laakiin macnaha uu la yimid waa khata buu taagan yahay bidaliil buu khaa ku yahay wuuna sheegi doonaa axmed baa ka caddaa oo yidhi sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi axmed kaana sufyaanu ibnu cuyaynata yahimu fiihi wayaquulu can miscar can xabiibin can xasan bn muxamed hawshan hadda qolyaha muxaqiqiinta iyo mucaliqiinta iyo wadaadkii daarulmuwada taxqiijiya midna maysan qabanin wa kaana yarwiix can hayrihi aydan taasuu axmed kuu sheegay ibnu cuyayne marka la war laysa milna waa tafsiir murjac xageed ka keentay yuu dhihi jiray xadaanihi fulaan wadaaduhu u tira marka waa waham buuri khata ibnu cuyayn wain kaana xaafidan imaaman ixriiran baaqicatan mudaqiqan akhطأ fi hada اlmasأala wawahima fi hadi الriwaaya axmed baa xukumay naaqid ah oo aqraantiisabaa de ku jira iyo weliba mxuu ardadiis ku jira marka dada la feeda ibnu cuyayna sheekh noqonayo oo oday ah laakiin waa is soo gaara waana isku shuukh mararka qaarkood kaana ibnu cuyaynata yahimu fiihi wuu ku khaldami jiray wayaquul wuxuuna ohan jir markuu warinaya can miscar ibni kidaam murjiun ra'iisulmurjaa wey miscar ibni kidaam can xabiib ashahiid can ilxasan ibni muxamed marka tafsiirka wuxuu u qaadan jiray inuu tafsiir fiican yahay nimanka uu ka soo warina waa maxay waa murjio tafsiirkeeda ayagaaba murjia aabbahood ah axmed baa xogta bixiyey hawshu marka kuu tilma abu cubayd uu ka afgabaadsaday wa kaana yarwiihi can hayrihi ayada uu ku leeyahay nimanka murjiada ah weye meeshii aan ku sii hadda ogu laabay ee soo kuma siinin raqamkii maca salaama markaas fa innii laa araahu ma arka oo ma arka in sidaa lagu fasiro maay maxaa diiday abu cubaydo min ajli annahu ida jacala man facala dalika laysa mila الnabiy lazimahu an yasiira man yafcalu milu nabiy yaa arintii hade haddaad tiraahdo man khashana falaysa mina waxaa wey ninkii wax khayaama annagoo kale ma aha mafhuum mukhaalafo waxaa weeye ninkaan wax khayaabin nebi maxamed oo kale wey matamisa ma aha waa macno khaldan si walbood u suuban tahay ood u fiican tahay oo kitaabka ilahi ugu toosantaha o u qiimo badan tahay ood isqaado dhigto masuubanaad gaadhaa nabi maxamed ma gaadhaysi muminiinta ninka ugu iimaan kaamilsan ee abubakar ah iyo khayrkiiba nabi maxamed ma gaari karaan haddaadan weligaa ilaahay marna caasiya nabi maxamed ma gaari kartiin marka laysa milana hadaad ku fasirto waxay noqonaysaa man ashana falaysa mina man xamal calayna silaaxa falaysa mina laysa mina man daraba اlkhuduuda washaqa اljuub wadaca bidacwa اljaahiliyada tarcaloja laysa mila annagoo kale maa laakiin waa fiican ya muslim fiican w lakin annagoo kale maa maxay noqota hadda waxay isu bedeshehe hadduu qishiga iska dayn lahaa iyo laabgaraaca iyo dhabana garaaca iyo eh, eh, jeebjeexidda wuxuu noqon lahaa annagoo kale maka saxaabati waa abubakr nabi maxamed gaari kartaa tafsiir khaldama bitawiilka asaga siisuba tafsiir murjia weeyana ku darso fainii laa araahu min ajli annahu idaa jacala hadduu ka yeelabun man facala dalika ninka xumaantaa ku dhacay laysa mila nabiyi nabi maxamed o kale inuusan markaad ku fasirtay laazimahu mufasirka waxaa ku laazima waa ibnu cuyane ka yahay an yasiira inuu noqdo ninkii aan hawshaa samaynin man yafcaluhu mila nabiy laysa man laa yafcalhu baa meesha ila quma inay tahay soo sidaa ma aha macnuhu isma keenayo haddaan laa la qadarin ama man lam yafcalhu ama man laa yafcalhu bal fiirayad idinka laftirkiinu ajnugu waa jacbursateen baan u malayni أنه إذا جaعل maن فaعل ذلكa laysa miثل النبي laزimhu أn yasiira man yafcalhu ma soconayso ya meesha lam ama laabaa ka go'an macnuhu saasoo ku socon wailaa haddiisan farqi jirin buu wailaa haddii kii sameeyey iyo kaan samayninba ay isku mid yihiin falaa farqa bayna alfaacili waataari kii dembiga sameeyey iyo kii ka tegayba wax farqi ooma dhexeeyo marka waa in ninkii dembiga ka tegayna uu mila nebiy noqdo ninkii sameeyena uu noqdo laysa milana markaasaa tawiilkiini soconhayaa buu tawiilka marka baail baana ka soo baxahay baail baa ka soo baxay haddii ninkii macsiyada sameeyeyna uu yahay laysa milana kii ilaahay ka cabsadeen ka tegeyna uu yahay mil nabiy hadda waad jabantihiinoo waxaa way nebi maxamed miyaha dee axad lamid noqon kara uu jiraa iyo saxaabadii hadday tahay faacilkii macsiyada iyo kaan samayninba labaduba hee laysa milana hadde adiku mu kala aaday adiku mu kala qaadeen maxaad midna ugu fasirteen laba gooro marka waa jabantiin dhan walbo loo fasiraba walaysa linabiy nabi maxamed oma aha nin buui u dhigma ma jiro walaa milun iyo wax la mid ah min faacili daalika macsida kii sameeyey iyo walaa taariki cadiil iyo mili mid noogama dhigma buu min faacili daalika dembiga kii sameeyey aggiisa walaa taariki ka tagayba dunuubta kuwa ka taga kuwa sameeya xaggooda midnaba nabi maxamed wax le mid ah ama udhigma ma jiro axmed baa loo sheegay inay niman ku fasiraan man ashana falaysa mina ay ku fasiraan laysa milna faankarahu wa qaala hada tafsiru miscar wa cabdikariim ibn abi umaya hada kalaam murjaati buu amed waa runtii cabdikariim ibn abi umayata ibn اlmukhaariq waa murji miscarna waa murji milana waxaa ku fasiray murji aan ka soo gaarhnay ku dagi nimankan iska ilaali cabdiraxmaan mahdiyo imaam weyn ayaa isagoon la weydiiyey faankarahu jiddan wa qaala wuxuu yidhi low ana rajula camila bikulli xasanatin akaana yakuunu mila الnabiy sal slam ruux hadduu camal walba sameeya ma nabigu gaari kara ara'ayta low camila acmaal اlbiri kuliha akaana yakuunu mila rasuuli lah sal slm laysa hada tafsiru bishay cabdiraxmaan mahdi asl meel kaga soo hadhay axmed baa jeclaan jiray wuxuu dhihi jiray baashuu si fiican waxa u fafaayo on ku taageersannahay ibnu mahdi baa ku fadhiistay leannu isagaa kuufi ah murjia tafsiirkeedna yaqaana wa ahlu makata adraa bishacaabiha markale axmed wuxuu hi hada rawaahu miscar ibnu kidaam can cabdilkarim amaya tafsiirka wuxuu ka soo jaabay bdilkarim amaya waana tii sufyaan bnu ciyaane khaladayn w iska ilaaliya waxay ka anfacaysaa inaad dadka muctaqadaadkooda iyo madaahibtooda ogaato ta'wiilka ay fasirayaan nusuustan wuxuu u khuduucahayaa muctaqadkooda aad iskaga ogow ninka murjica axaadiia irjaaga taageeraysa yubarir walow kaana daciifa wa xasanaة bishawaahida laa ariiq aakhar walaa walaa wadi celcelin marka wuu meel marin hayaa ku maqiiqi marka aad ninka inaad ogaato muctaqadkiisa iyo afkaartiisa iyo wuxuu ka ambaqaday meelo munalaqiisa waxay ka anfacaysaa inaad ogaato tafsiirkiisa kolba intale waad ku kalsoonaan kartaa sidaa darteed bay slku yidhahdeen ninka mubtadica hadduu wariyo xadiid taageeraya bidcadiisa laa yuqbal warka lama yaqaan limaada raduuhu waa saduuq xaafida iqal ila annahu rawaa xadiian yuayidu bidcadii lagu haystay bay taageeraysaa waxay dhaheen salafku xafaad badanoo ka mida ah lama aqbali karo lianna tuhma waa qaa'ima haddii shaahid kale loo waayo oo makhraati kale xadiid kaleo sunniyiin wariyeen la waayo ama niman kale ay wariyeen xadiidkan adiga xaafidkan baa ee qiimaha badan ee murja aad waraysa ee taageeraya irjaaga ah, istilaab bay saarayaan muxadisiintu lanna atuhma qaa'ima aad hawshaas kaga ilaali فhذا ma في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي إنما أحadهma من الآخر وإليه يؤuل sheekh wuxuu hi فhذا ma في نفي الإيمان kani waa wixii ku sugan buu iimaankii la takooray iyo w في البراءaةi وma في البراءة laga beri noqdo ama iska kaa beriyeeray min النبي صل سلم inamaa axaduhuma nafyu baraaada iyo nafyu iimaanku midkood meel aakharka kalu ka tirsan yahay wa ilayhi yo lasaguna ku biyo shuban labadooduba isku meel bay isla taghayaan wey kulli waxay ku soo urursadeen in la cambaaraynhayo la dhaleecanyahay falkii aad samaysay ou diin la'aan yahay oo uu macsiyo yahay oo uusan gaalnimo ahayn marka baraaadii nafyu iimaan bu ka soo baxay waxaa u dhiman shirkigii iyo kufrigii acmaasha qaarkeed dunuubta qaarkeed shirkigu horta waa min alkabaa'ir wa huwa kabiiratun kufrigu waa min alkabair wahuwa kabiiratun wax wax kuu kala saaray waxaa weeye waa daliilka daliilka kuu kala saaray ma hiy alkabaa'ir baal ma hiya akbar alkabaa'ir nabi allo waxaa le ma hiya alkabaa'ir markaasuu nabigu tiriyey al-ishraaku billaah riwaayo cad baa ku timi ma hiya alkabaa'ir in lay nabigu alkabaa'iru alshraaku billaah ilaa aakhirihi bu nabigu markaa daba qabtay marka ashirku waa kabiiratun wاlkufru kabiiratun bal humaa akbar اkabaa'ir ayb وأma alآaثaaru اlmarwiyaatu axaadiiثa la wariyey ee ku timid bidikri alkufri ay fii dikri اlkufri kufri in lagu sheega dunuub macaasi oon gaalnimo gaadhsiisanayn iyo washirki shirki lagu sheego iyo wujuubihima wujuubi اlkufri wاshirki ay walusuumihima bu ujeedaa inay laazimhayaan oo magacii kufriga shirka uu ku qaban bilmacaasi faina macnaaha macnaheedu cindana agtayada laysad ma ahanin bui tubitu mid sugaysa calaa ahliha dadkii ficilka iyo macsiyadaha sameeye kufran gaalnimo weyn walaa shirkan shirki weyn oo yuziilaani baabi'inhaya aliimaana iimaanka ka zuulinhaya can saaxibii ninkii macsiyadaa sameeyey inamaa wujuuhuha tawiilkeedu waxaa weye tafsiirkeedu annaha dunuubtaasi min alakhlaaqi dhaqamadii bay ka mid tahay iyo wasunani caadooyinkii allatii taasoo calayha alkufaaru gaaladu ay ku dhaqmaan ama sameeyaan iyo wlmushrikuuna mushrikuunta ay sameeyaan waqad wajadna waxaanu u hella buy shirkiga kufriga min adalaa'ili adilada xaggeeda fi lkitaabi wasunnati sunnada iyo kitaabka ku yimid naxwan wax ku dhow mima kii oo kale wajadna aanu u helay fi nowcayn ay linowcayn alawalayn waxyaabihii aanu helay axaadiiii iyo aayadihii ku yimid baraa'ada iyo nafyuliimaanka kuwa lamida ku yimid macaasida qaarkeed in lagu tilmaamo shirki iyo kufri intaan hawshan gudagelin waa inaan baraarujiyey qaacidadii hadda ka hor aan soo sheegay fii kitaabi aliimaan kitaab iman ibn abi shayba aad iskaga ila meesha meelaha lagu khaldamo wey waa simbiraxo waa meel lagu kufo asalka aad ka duuli waxaa cinda almadaahib alarbaca shaaficiyo xanaabilo maalikiyo xanafiyo iyo a'imadaba iyo mujtahidiintaba aad ka duuli haddaad soo akrideen muxuu ahaaye kitaabka shala idi axawlay sharxu اlcumda lisheekh اlislaam ibn taymiya juska labaad kitaab الsalaa sabxada sideetamaad ilaa waxa ka dambeeya kufri haddii la idlaaqo wuxuu yahay waad ogaateen bayla tahay haddaad ku ilnaqdaan iqtidaa siraad almustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiimna asna sidoo kale waxaa weeye shirkiga haddii kitaabka ilaahay wax shirki ku sheego ama axaadiida nabi maxamed wax shirki lagu tilmaamo ama kufri lagu tilmaamo ama sunatan wa kitaab waxaad ku xambaaraysaa cinda aliطlaaq haddaan qariino iyo daliil midna uusan jirin waxaad ku xambaaraysaa ashirk alakbar wاlkufr alakbar hada huwa alasl wاlxaqiiqa haddii haddaad tira waan ka leexanayaa daliilkeen baan leenahay daliil waa inaad keento sidaasay culummadu taxriiriyeen nuquushii aan mar kale idinku celiyey kitaabkan dhexdiisana alimaam abu jacfar axmed ibraahim athaqafi alqirnaai alkhirnaati oo culummadii toddoba boqol iyo sideedii geeriyooday nin muxadid oo xaafid oo mufasir u ahaa wuxuu yidhi alkufru ninkaa abu amed abu jacfar baa liya axmed ibn ibraahim athaqafi alkhirnaadi alimaam zarkashi ba aad u ammaano ka mahad sheegtay wuxuu hi culum lqur-aanba ninkaan oga baxsanay weeye ishkaalad ba in la furo nin musiibu ahaa midda kale nin wuxuu ahaa masalatu tawxiid alcibaada aad ugu fiican la dagaalamay khuraafiyiin iyo zanaadiqo andalus ka samriyey iyo maqrib alawsad ba ka samriyey aladna kitaabkiisa hadda la yidhaahdo milaaku tawiil milaaku التawiil alqaaطic bidawi اlilxaadi wالtacطiil anfacu kitaabin way fi mutashaabi اlqur'an cala اliطlaaq kitaab lamida ma jiro wuxuu ku leey aayaddan xarafkaasa loogu kordhay maxaa loogu kordhiyey xikmada ku jirta maxay tahay min suuraة الfaatixa ilaa suuraة الnaas wey waa laba majaladoo waaweyn daara xadiis waad ka helaysaan bay la tahay waan weyne intaad jabaha gacmaha gelisaan waan weynahay dhehida ayib qismu tafsiir buu yaallaa laba majalad wey alla akhriyo wuxuu yidhi sheekhu markuu qadiyada ka hadlaayay waman lam yaxkum bima anzala allah tafsiir aayadaha wuxuu saaray wahaabiya xataa ay saari weydo wahaabiyu xataa shekhu islam ibnu taymiya qadiyadaasi khirnaadiga kaga fiican markuu aayadaha fasirhayo qur-aanka ilahi o dhan ba meel saaray leanno takhasus khaas ah ayuu u lahaa sheekh sheekh ibnu taymiya asagoo farta dhexda ka qaniisan buu dhintay oo leh raxmatullaahi tacaala calayhi juhdi badanuu ku bixiyey funuunta qaarkood kitaabka ilahi aan ku bixiyay ahayd buuri haddii aan awood low istaqbaltu min amri ma stadbartu waxaan kitaabkahayn ma fiiriyeen asagoo labu geeriyo sheekhu leanno cadow ilaahay baa soo fakaday zanaadiqo malaaxido ashaaciro jahmiyo waxaasoo dhanba marka keligii agga abad urid oo agga urid oo agga baas ufur oo midkan madaxa geli keligii baa dagaalamahayay boqol jabha ku furay iyo ardadiis marka waxaad ka mashquulaysaa marka wax badan ood maagan tahay wax badan ood maagan tahay waxaad u waayaysaa he janis sidaa darteed jaaniskiis wuxuu noqda isagoo xidhan oo ku jira jeelka inuu kutub yeedhiyo kitaabka hadda la yidhahda ictiraadaat almisriya la waayey waxaa le wa aqwa kutubi afar mujalad wey wuxuu ku yidhi asagoo muctaqala oo weliba loo diiday inqaasti iyo khadil loo diiday ayuu yeedhinhaya ardada qaarkood markay booqdaan ka soo qoranayeen waagi dambe qalinka caadiga ahaa ee filaaxsanaa iyo khadi baa laga soo qaaday dhuxul buu derbiga ku qori jiray rasaalo dhan ba derbiga laga guuriyey derbigu ku xidhnaabu rasaale ku alif dhuxul buuna ku qoray yani sidaas xaalkiisu ahaa marka wadaadkaasi raggiinna ku fashilmay masalada masalaة اlxukm bغayri ma anzla الlah nabarku qirnaad idinku dhufana inaad akhriyaan waan jeclaan laha wadaaddaa waxay dheer ma ogtahay kufrun alkaafiruun waa kufriga asagu aldaalimuun waa dadka ayagu macsiyada ku dhacay ee alfaasiquun kuwa kas waa darajaad wuxuu leeyahay dulmiga kufriga dulmiga ka daran dulmigu waa markuu kufrigu lama jibaarmo qaan gaadhabu fisqiguna asagaaba ka daran labada kale haddii fa ulaaika hum ulfaasiquun ay timaado oo siyaaq iyo daliil kale uusan qur-aanku kuu diidin waxaa weeyaan buu hi aktar kitaab الlah hal meel may suuratu nuur buu soo qaaday qolyihii qaadifiinta ahaa walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan waulaaئika hum اlfaasiquun halkaa meel may kitaabka ilaahay waxaa weeyaan buu hi fisqigu waa kufriga laba jibaarmay ee tamaruday ee qaan gaadhay ee taabagalay wey bui fisqigu wakadalika اظulmu cinda اliطlaaq wakadalika اlkufru aad buu oga hadla aayaddana wuxuu yidhi saddexda meelood waxay qarinaysaa kufri akbar ah ninkii meel kale ku awalna maba fahmi bu diinka ilahi qur-aanna ma yaqaana bu iska tago marka ha la akhriya hawsha ayada ah aniga waxa iga khusay hadda naqligaan rabay wuxuu ihi sheekhu alkufru ida warada mujaradan can اlqaraa'ini inama yaqacu calى اlkufri fi اddiin uma qad yaqacu calى kufri الnicmati wayaftaqiru ilى qariinatin wuxuu i haddii kufri qur-aanka kusoo oroo la ilaaqo canilqaraani waa kufriga weynaa diinka diinkana waa kii abarka ah laga yaabaa kufru nicma oo kufriga asqarka in lagu xambaaro laakiin wuxuu baahan yahay buu ihi qariina wayaxtaaju ilaa qariina lanna asalkii baad ka baxday milaaku tawiil alqaaطic bidawi xadi wataciil mujaladka koobaad sabxada afar boqolaad wey sheekhulislaam ibnu taymiya oo laftirkiisu hadde ku qarni ah toddoba boqol iyo sideed buwadaadkaa dhintay shekhuislam toddoba boqol iyo wuxuu eh? labaatan iyo sideed waad garanaysaan bay la tahay wuxuu ihi sheekhu ina alkufra almulaqa kufriga la idlaaqeen eh, aan eh, muqayadka ahayn huwa alkufru alacdamu almukhruju min almilla fayansarifu aliطlaaqu ilayhi wa inamaa surifa axaadiida kufriga ku yimid la ta'wiilay ee asal lagu awilay buu ka hadlaya sheekhu wainamaa surifa fii tilka almawaadici ilaa gayri dalika liqaraa'ina indamat ila alkalaami waman ta'amala siyaaqa kuli xadiiin wajadahu macah معه وحول قرائن با meelaha kale leexisay laakiin haddii la idlaaqo ma noqdo waxaan ka ahayn kufri akbar ah sharx الcumda mujaladka labaad sabxada sideetanaad ilaa sideetan iyo saddex ba ka akhri waxaan ku hayaa wadaad maaliki ah iyo wadaad xambali ah maxaa ku haray shaaficiya aan naqli ka keeno ibn caطaar الshaafiعي isagu muxuu yidhi tilmiid الshaafiعي tilmiid الnawowi ina اlkufra cinda اliطlaaqi laa yuطlaqu ila calى اlkufr اlmunaafi lilإslaam sharxu alcudda fi sharxi اlcumda mujaladka labaad toddoba boqol iyo sagaal waa saddex mujalad ba lagu daabay makaatibtana waa yaala waa wad haystaan bay la tahay alcudda fi sharxi اlcumda mujaladka waa cumd اlaxkaamku sharxaya mujaladka labaad toddoba boqol iyo sagaal xanafiya inoo hadhay caynigu asagu wuxuu yihi ina curfa الشhaarici yaqtadii ana lafdaة الshirki cinda اliطlaaqi tuxmalu calى muqaabil الtowxiid cumdulqaari mujaladka koobaad laba boqol soddon iyo sagaal <clears throat> zaydiya aan ku daro hadda kor laban ku daray ma ogtahay haddii shaaricu iطlaaqa buu ihi lafdu الshirki cinda اliطlaaq inamaa tuxmalu calى muqaabil الtowxiid ayib markaasuu weliba kii haddana asqarka uu ka hadlay mujaladka koobaad sabxada laba boqol soddon iyo sagaal cumdat اlqaari bisharxi saxiixi اlbukhaari zaydiyo <clears throat> sancaani maxamed maxamed bin ismaaciil ibn amiir sancaani saaxib sul salaam baad caan ku yahay isaguna wuxuu yihi kitaabkiisa minxat اlghafaar mujaladka toddobaad sabxada saddex boqol afartan iyo saddex saddex boqol afartan iyo saddex mujaladka toddobaad minxat اlghafaar xaashiyata daw nahaar wuxuu yidhi alaslu fii iطlaaqihimaa alaslu fii iطlaaqihima shirkigu kufri buu ka soo hadlayay alkufru اlxaqiiqiyu lkufr majaaziy ka majaazi waa kan macaasida ad waad garanaysaan bay la tahay marka zaydiyo xanafiyo shaaficiyo maalikiyo xanaabilo shan madhab culimmada kalena waa masida ah shirki iyo kufri haddii la idlaaqo oo aan qariino kale iyo qayd iyo siyaaqi waxba aadan ku awilin waxaa weeye kii weynaa weeye asalka horta waa inaad ka duusho axaadiidta marka salafku ay ku awilahayaan kufri asqar ay ku awileen sheekhaaba kuu sheegay ibnu taymi wuxu uhi wainamaa surifa fii tilka almawaadici ilaa hayri dalika ilaa hayri اlkufr اlakbari liqaraa'ina indamat ila اlkalaami waman ta'amala siyaaqa kuli xadiiثin wajadahu macah qariinadii bu ka hela iyadoo ku dhegan ayib warku waa intaas intaa waa iska muqadimo idiin horaysa weeye midda kale marka uu sheekhu dhammeeyo baynu ka hadli doonaa insha allahu taala wixii dhiman wa ama alaathaaru almarwiyaatu cafwan xaggeen marhay fa min ashaahid min marhay dib baan u noqday فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى شركiga أصغرka شhaواahida ku yimid waxaa ka mida qول الlahi تبارك وتaعالى في آadم وحواء آadم iyo حواء عaليهم الصلاaة والسلام عinda كلاami إبليiسa إyاahma ibliis markuu la hadlay ayaga agtooda huwa اladii khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha falama tagashaha xamalat xamla khafiifa famarat bih falama adkla dacw allah rabahuma lain ataytana saalixan lanakuunanna min ashaakiriin falama aataahuma saalixan jacala lahu shurakaaa fima aataahuma fatacaala allahu cama yushrikuun aayadda tawiilkeeda ayuu sheekh wuxuu uhi wainamaa huwa fi اtawiil daahiru nas waxaa ka muuqda siday wadaaddo badan ay daahir ku sheegeen wax adiga kuu daahir ah yaa nin kale wuxuu noqonayaa qaci yaqiini ah wax adiga qaci kuu ah ama khayrkaa daahiru ah yaa ninkae wuxuu ka noqonayaa muxtamil mawhuum oo mashkuug ah yani awoodda quduraadka fahamka nusuusta waa lagu kala tagahaya niman ba waxay dhaheen daahirnas wuxuu <clears throat> tilmaamahayaa nabiyullaahi aadam iyo umuna xawa inay ku dhaceen shirkul alfaad shirkul alfaad aar xasan albasri laga wariyey iyo xadiid xasan albasri laga wariyey oo qataada can xasan albasri can saman majundub oo umuna xawaa uurkii u horraysay ay qaaday ilmihay dhashay wuu ka dhintay haddana mid kale dhashay wuu ka dhintay yani waxay ahayd kaana laa yaciishu laha walad uurka u dambeeye u kacay ee kuwii hore dhintay ama dilmay ama mxuu ahaayey laqmaday ku xigay iyadoo xaamila ibliis baa u yimid fataafa biha markaasu wuxuu ku yidhi talow waxaad caloosha ku sido ma dad baa mise waa dunyo ma eybaa mise waa besad muxuu noqon doonaa amaba meeshii loogu tala ka soo bixi waayo caloosha kasoo badoo dilaacda <clears throat> ama agga dambe iyo meeshii saxaradaba ka yimaadaa walbahaar bay marka muddo ku jirtay umuna xawa maalin dambe haddana kusoo noqo wuxuu waad walbaharsan tahay eh, waxaa laga yaabaa inuu eh, fiicnaadoo meeshii loogu tala ka soo baxo markuu ka soo baxo suusan kuwii hore sideedu u dhimanin waxaad u bixisaa cabdalxaari cabdulxaari u bixi xaarina waa magac ibliis uu leeyahay ismin asmaa ibliis xaarid asaga asaga weeye wiilkii haddii loo bixiyo ama ilmihii dhashay cabdi loo bixiy cabdulxaarid la yidhah waa maxay waa addoonkii ibliis addoonkii ibliis weeye marka kaartadaasuu keenay marka maxay ku dhaceen shirkul alfaad bay labada waalid ku dhaceen bay wadaadda leeyihiin mufasiriintu badankoodna halkaasay ba mareenba hadda kahorna waa aniga aayadda ka hadlay oo hawshaas waynu radinay ila tahay markaynu maraynay xaggee ahayd tatiirulctiqaadkii ahay maantana waynu dul maraynaa insha allah tawxiid aan ka garan wainamaa huwa wuxuu uhi sheekhu fi ta'wiil xagga fasirka aayadda waxaa weeye buuhi anna shaydaana shaydaan yaa qaala lahumaa labadi waalid ku yidhi samiya u bixiyo waladakumaa wiilkiina ilmihiina cabdalxaarid u bixiya fahal liaxadin axad ma u bannaan yahay ama ma u cunantaa ma ka suura gashaa yacrifu allaha ilaaha yaqaana iyo wa diinahu diinka alla yaqaana an yatawahama inuu ka malaysto calayhima calى aadam waxawaa alishraaka biاllahi maca اnubuwa alishraaka shirk abar wey wuxuu ka hadlay sheekhu aadam iyo xawaa shirki weyn ku dhacay ruux muslima oo ilaah iyo diinkiisa yaqaana ma ku hadli karaa bal ma malaysan karaayo aadan ma ku tuhmi kara maca nubuwati nabinimo la qaba iyo walmakaani min allah ilaahay darajada uu ka leeyay makaanada wey makaankana waa kii makaankii ma aha caadiga ahay waa makaanada makaankii macnaa rutba ah wadaraja warifca faqad sama ilah wuxuu ku magacaabay ficilahuma falkooda ay wiilka u bixeen cabdilxaaris shirkan buu ku magacaabay walaysa mana aha huwa shirku billaah ay shirku abar shirkiga weynaa ma aha wey shirkiga weynaa ma aha laba tacliiq baynu raacinayna tacliiq waxaa weeye abu cubayd wuxuusan ka warqabinba niman weyna wadaadda iska daa oo aqoon sheegan inay dhaheen ambiyaaba shirka ku dhacday hadduu isagu wuxuu la yaaban yahayba fahal liaxadin yacrifu yacrifu allaha wa diinah an yatawahama calayhima alishraaka biاllaahi maca اnubuwati wاlmakaani min allah yani wuu la yaaban yahay niman baaba wayba bannaan tahayba nabi llahi yuusuf baaba ku dhufleeyey shirki bay leeyihiin nabi llaahi yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam ayaabaa dabaashay leeyihiin marka abu cubaydi waa ismoog yihiin he nimanka waa ismoog yihiin taasi waa tacliiq yar waqtina ku bixma in badan baa ka hadlay waxay hadda khusay waa aayadda aayaddu laba dhinac marna waa dalada aayadda marna waa xadiidka qadiyadda ku yimid xadiidka qadiyadda ku yimid waa daciif waana israa'iili khabar israa'iili daciif wey sida raajixa ah wa in warada min ariiqayn ariiqa koobaad uu ku yimaado xadiidku waa min ariiqi cumar eh, ibn ibraahim albasri alcabdi cumar ibn ibraahim alcabdi albasri can qataada can alxasan albasri can samr bni jundub can rasuuli sal ly slam xadiidka asaga waa daciifun munkar tirmid wuxuu sheegay fii jaamici xadiidka markuu wariyey inuu halkaa ariiq basa laa nacrifu marfuucan ila min xadiidi ibraahim ibni cumar alcabdi sidaasuu sheegay weliba wuxuu hi hayrkii waxay wariyeen asagoo mawquufa ciladana wuu tilmaamay wuuna ka tegey laakiin waxaa dhib ah wuxuu yidhi xasanu hariib xasanu hariibu laa nacrifu ila min hada alwajhi ay min ariiqi ibraahim bni cumar wayarfacuhu waqad rawaahu hayruhu mawquufan can cabdisamad sidaasuu yidhi alimaam ibn cadiyi fi lkaamil asaguna wuxuu sheegay xadiidku markuu ka hadlahayay annahu yurwa e, inuu yaay e, uu yahay e, hariib fardi ah oo cumar cumar ibn ibrahim la infiraaday cumar ibn ibrahim baalcabdi baa la infiraaday sidaasuu wuxuu ku daray asagu cumar ibn ibraahim can qataada waa manaakiir bira xadiistiisu innahu yarwi can qataada ashyaaa laa yuwaafaqu calayha yani manaakiir buu tilmaamay dahabi asagu maba barbarin wuxuu hi huwa xadiiثun munkarun kama tara miisaanka tarjamada cumar bn ibrahim alcabdi ka fiiri ibnu xajar wuxuu yidhi kitaabkiisa taqriibka saduuqun fii xadiiثihi can qataadata ضacfun wa hada waa maxa waa min xadiiثihi can qataada wax ku raacayna ma jiro alxaafid ibnu kaiir asagu raggo dhan waa ka fiicna wuxuu ihi bal ilmaqطuucu bihi ana rafcahu ila الnabiyi khaطأun wاsawaabu waqfuhu wuxuu ihi waan malaynhayaa markaasuu i maya bal maqtuuc yaqiin weyb inu khaaya nabi maxamed shul ku lahayn hawshaani waxaa intaa dheeroo kutusaya inuu munkar yahay xasan albasri wuxuu ku jira ragga aayadda fasiray asagu wuxuu ku fasiray aayadda labada fardi ee laga hadlaya tatniyada meesha socota waxaa weeyaan waa labada zawj ninkiiyo xaaska weeye waxaana laga hadlayaa bini aadamka kale ee yahuudiya nasaaro baa laga hadlaya baniaadamku ilah baa u nicmeeyey aadam iyo xawa laga soo abuuray dariiqaasay kusoo socdeen hadda tarankoodana wuxuu ku dhisan yahay lab iyo dhadeg wa maca nicmadii awlaadda ilaahay siiyo shirkii baysan ka baxaynin magacoodii bay ilaahay ugu shariig yeelahayaan cabdulmualib iyo cabdimunaaf iyo cabdiyaquud iyo cabdikadaa bay leeyihiin ayib marka dad aayaddu waxay ka hadlaysaa alyahuud wاnasaara wa jinsi bani aadam ama abuuna aadam iyo hooyadan xawa hawshan shuqul kumala yuu xasan albasri ku fasiray su-aashu marka waxaa weye xasan albasri hadduu xadiid marfuucaba haysto cumar bn ibraahiim can qataada can alxasan albasri can samuratu jundub can rasuulilaahi hadduu haysto ma taawiil jeebkiisu la iman lahaa waa nakaaro labaad ariiq labaad buu leeyahay xadiidku oo min ariiq ibni mordawahi baa wariya can ilmuctamir bn suleyman can abi can alxasan can samurata marfuucan ibnu kaiir baa ku sheegay fi tafsiir laakiin ariiqa ma anan helin inuusan jirin ubaan u malaynhayaa sanadku wuu yahay laakiin nakaaradii lagu sheegay inta kale xagga macnaha ayaa ku jirta nakaarada xagga macnaha xasan albasri maraysa way taagan oo agga macnaha xasan hadduu xadiid marfuuca haysto oo dariiqiisa maraya oo sugan aayadda xadiidka marfuucu ku fasiri lahaa mooye intuu ijtihaado meelo kale ma saareen marka haddii xadiidka muctamiso xataa min xayu sanad u sugnaado waxaan leenahay waa munkarun min xayu اlmatni nakaaradii matniga ahayd marka aayadda qur-aanka marka aayadda in lagu fasiro aadam iyo xawaa shirki ku dhacay shirkul alfaad aw ilasmaa waxaad ku sheegtaba waa baatilun min khamsati awjuh afar weji hadda baan kuu sheeg wejna maanta aan kugu daro wejka koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda labaad wuxuu ku yidhi fatacaala allaahu camaa yushrikuun fatacaala allah aayadda aayadda ku xigta soo ma garanaysaan hadee ilan siyaaqi baa socdee fatacaala allaahu camaa aayaddaasi waxay tusaysaa in qisadu iyo xaaladan iyo ishraagu iyo magacan iyo howlahan ay khusayso jamaaca min annaas laakiin laba fardi ma ah fatacaala allahu camaa yushrikaani lama dhihin waxaa le fatacaala allaahu camaa yushrikuun bini aadam iyo bashar baa laga hadlay iyo jamaaco fara badan waa daliil inaan lagu fasiri karin xaawiya aadam daliilka labaad labaad annahu laysa liibliisa fi lkalaami dikrun laa saabiqan walaa laaxiqan walaa siyaaqan huwa اladii khalaqakum min nafsin waaxidan baa la soo wada wajacala ilaa aakhirka meel ibliis lagu sheegay iyo horaana lama soo sheegin gadaalla laguma sheegin siyaaqa aayaddana kuma jiro laysa liibliisa fi اlkalaami dikr in la soo geeyana waxa w waa iqtixaam wejka saddexaad ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu baray aadam wacallama aadam alasmaa kullaha nabiy llaahi waa nabi mukalam ah asmaado dhanna waa la baray waxaa shikilana marka inuu aadam yaqaanay haddii ibliis xaarid la yidhaahdo xaarid inuu magac ibliisay wuu hayaa mata mise ma aha ilmuhu asagu dhal nabiyulahi aadam oo nabi macsuum ah ayib fi risaala iyo waa filwaxyi macsuum ku ah ma dhici kartaa inuu ugu sharigeelo addoon shaydaan oo ilaahaybaa caasiye cabdalxaarid xaaridna ibliiskii u yaqaana in allaha callama aadam aasmaa kulaha falaa budda anahu kaana yaclamu ana isma ibliis alxaari marka ma dhici karta wey alxaari waa ismi asma ibliis buu xadiidku leeyahay aadamna waa nabi wacallama aadam alasmaa kulaha wuu yaqaana magaca alxaari inuu magac ibliis yahay sideeba marka wiilkiisi ogu bixinhayaa cabdalxaari ama ilmihiisi wejka afraad aayaddii dambayse ilah wuxuu ihi ayushrikuuna maa laa yakhluqu شhayئa wahum yukhlaquun siyaaqa aayaddu wuxuu kuu cadeeyey ama lixaaqeeda kuu cadeeyey in laga hadlayo shirku اlasnaam cibaadat اlawthaan baa laga hadlaya fatacaala allahu camaa yushrikuun ayushrikuuna waxay rabbi ugu shariig yeelahayaan maa laa yakhluqu شhayئa axadan waxbaba abuuri karinba wahum yukhlaquuna ayaguna la abuuro maa laa yakhluqu baa layihi maabaa la isticmaalay maana waxaa idin soo tiradeen haaliban waxay ku dhacdaan maa laa yacqil mataa mise ma aha idan hiya alasnaam ayushrikuuna maa laa yakhluqu man laa yakhluqu lama dhihin maabaa la yidhi haddii ibliis u yahy ibliis waa min alcaaqiliin bal waa dadka caaqiliinta udhib badanba weeye waxaa la odhan lahaa ayushrikuuna man laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun saasaa la odhan lahaa haddaba marka waxaa weeyaan maabaa la isticmaalay allatii lilsnaami wاljamaadaati wاlawsaan afartaa wej ayadaa ku cad faafaahin dheeraada wejka laba shanaadee kugu daray maanta waxaa weeye nebiyulaahi aadam iyo xaawo aslulbashar bay ahaayeen ilaahayna maqaasidii loo abuuray waxaa ka mid ah inay noqdaan aslbashar lagana farcamo wabaha minhuma rijaala kaiira wanisaaa say u dhici asaaska ahaay oo biniaadama laga amaamudahayay xaggan in laga firdhiyo laga farcama la doonahayay inay ilmo dilan yeelatoy leeado ilmihii dhashaba ka dhinto fakaana laa yaciishu laha walad suuragalba ma ah waa mukhaalif lilmaqsuud min khalqihima maqsuudkii aabbaheen yahuudan loo abuuray wuxuu ahaa in he laga farcamo wabaha minhumaa rijaalan kaiiran qaybo ka mida wey agga markaa nasliga ka hadlayno marka dadkii noocaasa inay nasliyaan loogu talagalay ee laga farcamo ha ku bilowdaba dilan iyo muxuu ahaay ilmo inuu u kici waaye ilaa ay shariig yeelaan marka naqlan wacalan waa khaa in lagu fasira aayadda macnaha iyada aada iskaga ilaaliya faafaahintan ninku u baahan wuxuu ka muraajaceyn karaa tarjamada hee shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku leeyahay alwaafi bilwafiyaat alwaafi bilwafiyaat mujalladka toddobaad safxada ko iyo tobnaad alwaafi bilwafiyaat likhaliil salaaxudiin khaliil ibnu aybak asafadi asagaa su-aasha nin caalim oo shaafic oo musiibo u ahaa sheekhulislaam buu su-aashan weydiiyey aayaddan ishkaalkeeda ee markii jiradu ahayd asaga sheekha ku niqaashay niqaashka dhex ayaan ka faa'iisnay awjuhda muhiimka jiddanka ah weliba wiilka yarka gar lahaa sheekhuislaam ibnu teymiya khaldanaa maalinka ayada ah gar helay shaaficigii ardayga ahaa sheekhu markuu u bogay wuxuu nin qiimo badan baato ishkaalaad keenahaye aniga ila joog waad iga faa'idaysa kala faa'iisanne hadda dheri kar hayaa tahay baroo baqbaqda ku hayo oo shubaalin haya shubahaad baa kaa baxo laakiin laka fahmun wa dihnun jayid laazimnii tantaficu kaiira wuxuu ihi falaazamtuhu fii duruusihi fakuntu astafiidu وأسمع من كلامه فوائدا لم أسمعها من غيره ولا وجدتها في الكتب المطولة كفائدة لكن فوائدا أفرتا وحن كفائدة سنة سفدي وجه شنادنا ابن iyo mxuah ibnu jariirba saa darteed baa ibnu kaiir ibnu jariirba way ka leexeen tafsiirkaas marfuuca ma jiray dhan waa inkireen wax jira ma aha caqlan wa naqlana sax ma aha idan falxadiidu munkarun matnan wa munkarun isnaadan aayaduna ma xamili karta macnaha iyada ah kitaabka alwaafi bilwafiyaat baa lha alwaafi bilwafiyaat lisalaaxudiin khaliil ibnu aybak asafadi mujaladka toddobaad safxada ko iyo tobnaad wamaa bacdaha <coughs> inta aan kaga taga aayadda hawshaa iska ilaaliya tafaasiirtu waa hawsha waa ku aafaysan yihiin mujaladka waan sheegay mar labaad mar saddexaadna kuma celinahay laba goor baan sheegay ninkii maqli waa isaga u taalla idinku kala qorta mujaladka toddobaad baan idin yidhi safxada ko iyo toban ilaa wixii ka dambeeya tarjamada axmed axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiya alxaraani ka fiiriyo sheekhu marka sidaasuu yidhi ayadda marka daliil u noqon maysa sheekha raxmat ullahi tacaala calayh hawlo kale laakiin wa ama aladii fi sunna shawaahidda sunnada ku jira faqowl nabi sal l slam akhwafu ma akhafu calaa ummati ashirku اlasqar ummaddeed waxaan ugu cabsi badnay waxaa weeye shirkiga yar idan nabigu shirkigii mid asqar mid akbar uu ka dhigay faqad fasara laka wuxuu kugu fasiray biqowlihi alasqar ana haahuna yani faqad fasara laka iyo faqad bayana laka ka dhigan wuxuu kugu caddeeyey biqowli nabigu uu ku yihi alasqar uu ku yidhi wuxuu kugu cadday ana haahuna inuu jiro shirkan siwa اladii yakuunu bihi saaxibuhu mushrikan biاllah mushrikan khaarija min almilla loo jeedaa labadu waa mushrikiin ayib sidaa darteed bay culumadu ka shirkiga asqarka ma dhaafa biduuni tawba shirkiga asqarka ah towba la'aan ma la dhaafaya in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkiga asqarka ah iyo way soo galeen in allaha laa yakfiru an yushraka bih mise shirkiga asqarka wuxuu gelahayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkiga asqarka iyo akbarka axkaamna way wadaagaan kuwana way ku kala tagahayaan inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wamawaahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar inuusan soo gelayna shirkiga asqarka ah muwaafaq weeye waa muttafaq calayh inahu man yushrik faqad xarama allahu calayhi اljanna waxaa iska leh shirkiga akbarka ah lain ashragta layaxbaطanna camaluka waxaa iska leh akbarka laakiin xagga makfirada iyo dhaafidda iyo taxta almashya in la dhigo ma dunuubtu la wadaagaa dunuubta buu la wadaaga kabaa'irtan gaalnimada weyn ahayn <clears throat> mise kufriga akbarkuu la wadaagaa taasaa khilaaf ah sheekhu islam ibnu taymiya ardaygiis ibnu qayim waa isku khilaafeen shee uaymin laba goorbu marna agga ku dhuftay marna agga ku dhuftay yani waa masale adag weeye lama haya wax ijmaaca ah. nasna lama haya shirka asqarka wuxuu ku jiraa fii khaanat wayakfiru maa duuna daalika lima yeeshaa lama hayo laakiin waxaa la hayaa inuu shirki yahay shirkiga ilahi wuxuu ka yidhi he in allaha laa yakfiru an yushraka bih marka wadaadda halkaa geliya ayib khilaafkaa waa taagan yahay marka laakiin khuluud fi naarna ma keeno he xirmaanuljanana ma keeno buطlaan acmaali kuliyata jumlatan tafsiilna ma keeno shirka asqarka ah labada ayadoo ijmaac baa la hayaa tan kalena yaa khilaafku ka taagan yahay wa min waxaa ka mida qowlu cabdilaahi bni mascuud baa kamid arriba uu yidhi ribadu bidcatun wasituuna baaban lixdan iyo dhowr baab wey washirku milu dalika shirkuna asna waa dhowr iyo lixdan baab qad ruwiya mawquufan wa marfuucan can cabdillahi bni mascuud walmawquufa asaxu xadiidkan isagoo mawquufa la wariya isagoo marfuucna waa la wariyaa midka marfuuca bazaar baa soo saaray iyo hayrkii midka mawquufkana jamaaca abarani ka mid badan baa soo saarta waxaana asaxa min xayu asinaac alxadiiiya mawquufka almawquufu asaxu min almarfuuc idan shirkiga qaybo badan buu noqday lixdan iyo dhowr buu noqday baab sidii iimaanka oo kale ah darajaad isku mid maa marka darajada u hoose midda u koraysa sida iimaankuba u sinnayn faqad ahbaraka subanu wuxuu kuu sheegay ana fi dunuubi anwaacan kaiira dunuubtu inuu ku jiro noocyo fara badan tusamaa lagu magacaabo bihada lism magacan qaadata wahiya ayaduna hayru lishraaki ay alakbari waa dunuub magacyahan qaadata wahiya hayru lishraaki shirkiga weynaaba u jeeda ayaduna waxaa weyaan bu shirkiga weyne aan ahayn allatii ishraagaasoo yutakhadu laha sheekh wuxuu le fiiha baa ku ficnaan lahay sheekh albani walacala sawaaba fiiha yutakhadu la yeesho fiiha mxuaha fi dunuub maca allahi ilahay maciisa ilaahun aakhar la yeesho yacni dunuubta waa dunuub badan oo shirki ayaa jirta ama kufri asqar ayaa jira oon ahayn shirkigii weynaa oo ah ilaahay hayrkii in axadkaa la caabudo axadan allahi in la caabudo huwa shirk abar bu sheekhu leeyahay shirkiga abarka ah waa itikhaadu niddin wa ilaahin wa macbuudin min duuni wixii intaa ka sokeeya ee sharcigu ka cabiray buu i shirki asqara ka cabiray waxaa weeyaan gaalnimada weyneed ma aha tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sarreeya bui arrinka asaga in loo sharig yeelo ama alla kale wax la wadaago ama xad kale wax loogu daro wuxuu yihi falaysa lihadi اlabwaab dunuubtan shirkiga iyo kufriga lagu sheegay buu sheeku ka hadlaaya shirkiga lagu sheegay <clears throat> falaysa lihadii اabwaab abaabta looma ahaanin bui cindanaa annaga agtayada wujuuhun ay tawiil wey tawiil iyo fasir ma laha ilaa annaha ayadu inay tahay mooyeen akhlaaqu اlmushrikiin dunuubtan iyo macaasidan iyo waxyaabahan riyaha istuska waa dhaqankii mushrikiinta iyo wa tasmiyatu magacoodii weeye iyo wa sananuhum caadaadkoodii weeye sananuhum ama sunanuhum isku mid weeye iyo wa alfaaduhum lafdigoodii iyo wa axkaamuhum dhaqankoodii iyo xukumkoodii wanaxwu dalika min umuurihim iyo wixii taa lamido arrimahooda ah dhaqan gaalo weeye caado gaalo weeye magac gaalo weeye xukunkoodii wey alfaadoodii wey ruuxii muslima hawshaa ku dhacana gaaluu shabahay wain lam yakun kaafiran kufran akbara saasuu sheekhu ujeedaa wa ama alfurqaan ashaahid calayhi fi tanziil midka u maraati kacaya buu ihi uraan shaahidka fi tanziil kaa waa shaahidun fi tanziili fi shirki hunaa wuxuu rabaa shaahidun fi tanziili fi اlkufri haahidku kuu soo celinaya dambe ama alfurqaanu ashaahidu calayhi wa ama alfurqaanu lilkufri baa fiicneed in la yidhahda meesha macnahaasa kuu qadaran alfurqaan ashaahid lishirki wuu soo hormariyo waa qisadii aadam iyo xawu ka soo dhigay sheekhu tan wuxuu u jeedaa waa shaahid lilkufri oo kufrin duuna kufrinta ah وأma الفurqاn الشhaahiد عalayhi في التنزيل fqول الlahi عaزa وaجل وman lam yxkum bima أنزل الlah faulئika hm الكاafiruun ninkaan ilaahay eh, eh, sharcigiisa wax ku xukumin kuwa unbaa gaala ah gaal kalena ma jiro saasay aayaddu daahirkeedu yahay aayatuma-ida marka la khulaasay aayaddu waxaa weeye tafsiirkeedana khuseeye inaba eh, baxdigaa dheer ma sii geli karee shalayba arday wuxuu weydiinaya wuxuu lahaa ninbaa wuxuu yidhi ictisaam iyo jadiidiye isku qoofalan ah yaa wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allahu haddaa daahirkeeda lagu xambaaro xataa ambiyadii baa gaaloobaysa waman waa adaatu sharin waana siiqatu cumuum bimaa maanan sidoo kale ayaduna waa ismi mawsuulo waxaa weeye cumuum bay faaidaysaa calaa khilaafin fi اlusuul fa ulaa'ika hum اlkaafiruun wax walbo ilaahay uu soo dejiyey min suxufi aadama calayhi الsalaaةu wasalaam ilaa nebiy laahi moxamed baa soo gelahaya xataa nebi maxamed marka kumuusan xukumin diintii nabi mxuu ahay nuux iyo muuse iyo mxuu ahay ibraahim iyo cafwan ciise iyo yuusuf iyo kumuusan xukumin marka nabigaaba soo gelhay shubadaasi asalkeeda waxaa iskala mataqaanaa jahamiyo ka akhri axkaami ahli way isdondoonataa toban jeer baan ku baashu way israadsataa ayib isirku ma guuri sidiisuba oday qarabaan noo geeriyooday waxuu odhan jira eh, mxuu ahay fulinimo way abtirsataa marka dagaalaha qabiilka la gelhayo intuu qori soo qaato ulbu daba istaagay ninka carara wuxuu dhawaa kuma abtigiibaa fulay ahaa dadkan aad buu yaqaan ansaabta musiibo weeye awowgii hebel baa dagaalka hebel cararay fulinimo way abtirsataa buu dhihi jiray hadda waxaan oga jeedaa fulinimo way abtirsataa waxaan oga jeedaa hadda bidcohee way abtirsataa aad iskaga ilaaliya baasha tafsiirka waa tafsiiru اljahmiya midda kale muusan ogaada midka ictisaamiga jida miskiinka maalin dhoweydba waxaa ku dhawaaqay sanad ka hor wuxuu la soo fadhiistay qanaad jaziire iyo idaacada waxaa la soo fadhiistay sheekh maxamed xasan dado ashanqiitiy alashcariy aljaamid ninkaas hadda la rabo markuu ka dhaco odaygan laclacay ee muxuu aha qardaawi sindiiq weeye anaga agtayda dhinka asaga ah marka markuu meesha ka dhacay ninka hadda in lagu soo riixa la rabo weeye ka murataaniga warkaa la soo istaagay niman mujaahidiinay fooda isgeliyeen oo muritaani isku galeen markaasay meel saareen markaas wuxuu ku istaagay man iyo maa cumuum weeye khata wey waxa asaga ah aayadda maqsuudka looga cinda almufasiriin dhammaantood aakhari ahlu tafsiir maxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaaba laysa almuraadu alkhaali can اlxukmi walaa acama min dalik hada huwa اlfiq wa huwa tafsiir waxay dhaheen waman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum اlkaafiruun laysa almuraadu alkhaali can dalik walaa acama minhu bal اlmuraadu man xakama bغayri ma anzla اllah usuuliyiinta xataa u dhigtay ragga qadiyadda ka hadla waxaa ka mid ah ninkii mujtahidka saalix اlmahdi اlmaqbali kitaabkiisa najaaxu طaalib sharxu mukhtasar ibni xaajib safxada afar boqol toban iyo lix ka muraajaceen najaaxu طaalib bisharxi mukhtasar ibni xaajib safxada afar boqol toban iyo lix kinaaya baabka ku jirtay wadaadu leeya waxaa loo jeedo waa man xakama bikayri ma anzala allah haddaad tidhahda maalan qowluhu tacaala bay ku timide famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu bal ii fasira maxaad ma waxaa loo jeedaa badeecadoodii ma ribxin ra'su maalka unbaa nabad gashan miyaa loo jeedaa mise waxaa loo jeedaa khasira tijaaratuhum famaa rabaxat tijaaratu fasira idinkaa laqbayso shee cumar faruq baa sheekh idin haya waad garanaysaan haye maxaad leedihiin haddee way khasaarta aayaddooda lafdigeeda ma ahe famaa rabixat tijaaratuhum baa leed ganacsigoodi iyo badeecadoodii ma ribxin daahiru lafdi waa markaynu ku dhegno indhaha caddayno waa maxay khasaarana ma dhicin ribxna lama helin ru'uusulamwaalkina waa saliima ma taamisa maaha ahlcilmigu waxay isku waafaqeen in loo jeedo khasra waa adoo yidhi laa akyara min allah ilahay wax ka hayra badan ma jiro wax la sabir ma jiraa laa ayara afcalu tafsirka maxay ku faa'idaysa laa akyara maxaad wax ka masayr badan ama ilaahay subxaana wa taala ka ficilla badan ma jiro laakiin jira hee ilahay wax lamid ah khata wayna culimadu kulligood ee waxaa loo jeedaa tafdiil ibaat اafdaliya wey ee ma aha ibaatu mxuu ahaay alla afdala waa adoo yidhahda laa axadu laa afdala min zayd laa axadu afdala ama laa axada afdala min zayd maxaad leedihiin ma ammaaniyo ninka inaad dadka ka fadishaad rabtaa mise wax asaga wax dheer ma jiraad ujeedaa waa nooc min alkinaaya cinda ahli اlcilmi masaladan aayadduna maqsuudkeedu وmaن lm yxkm bma أنزل الlah وakma bayrihi wy وaxakama bغayrihi waxaa lagu wareegay isaga kale banaanka iska geeya waa nin doonaya nafta inti logu keeno aayadii qur-aanka ku yimaadeen oon yaa wuxuu rabaa inuu intan kaliya ku wareegaysto ayib marka hawshaas yaan lagu lugeyn kuwaas yaan ku sheekhu marka wuxuu yihi intaas waa wax iga khuseeya taawiilka ayadda bacama walaa mxuu ahay bilkhaali ninkaan xugum ilaahay ridin ilaahay ayrkiina xukumkiin mid aha inaan wa ku xukumin ayaddo kama hadlayso man lam yaxkum bima anzla اllah walam yaxkum bغayri ma anzl اlah waa maxay waa alkhaali can اlxukmi walaa acama min dalika oma jeedo ayaddu waxay haysataa sharciga ilaahay ninkii ka tegay ee ra'yi yuhuudeed iyo mid gaalo iyo mid asagoo ku tashaday iyo mid asagoo la qumanaad wax ku xukumay hada huwa alkaafir awsha waa inaad ogaato awshaasi muhim jiddan wey culummadu maxay ku ijmaaceen towradii injiil maantaad wax ku xukunta gaal baa tay dheh culimmadu waman xakama biالtawraati wاlinjiili hayr اlmubadalati wاlmugayarati fahuwa kaafiru itifaaqan caqligiina meeluu u shaqayn ma garanayo anugu meel u socdo towreed waxay ahayd waxyi munazala min cindi illah kitaab bayn ahayd ninkii beeniyana maanta wuu gaaloobi ma tamise ma ah hadda ka hor iska daya hadda ninkii beeniyaa gaaloobaya injiilla soo sidoo kale ma ahayn maanta ninka ku xukumayda waa diin xagga rabbi ka timid mar bayna xaq ahayd shareeco munazal oo mutabacana ahayd haddaan wax ku xukumahaya waxaan u cuskaday nas atawraati annas alinjiili waxay dhaheen slku ijmaca waxaa soogi ibnu taymiya fi lmajmuuc wakadalika ibnu xibaan eh, cafwan eh, ibnu kaiir wabn اlqayim fahuwa kaafirun itifaaqa war haddii diin ilaahay iyo kitaab rabbigay oo mansuukha bisharcina xukunkiisi lagu gaaloobahayo waxaad idinku dejisateen kuxukunkiisi seen lagu gaaloobin adaanku weydiiyey yani wareer w waan wa wareer ah caqli dara wey aarkan laakiin lagu aafoobay maanta waynu ka hadlaynaa insha allah <clears throat> ardayga shalay baa i weydiiyey marka taasaa keentay in badan baan ka hadlay laakiin arday baa weli aan warka igu gaahin igu cusub yaan u malayn <clears throat> marka sheekhu wuxu waqaal ibnu cabaas ibn cabaas wuxuu i laysa bikufrin yunqilu min almilla waman lam yaxkum bima anzl allah faulaaika hum lkaafiruun ibn cabaas wuxuu i laysa bikufrin gaalnimo ma aha yunqilu ka sarraaya ruuxa min almilla ibnu cabaas kama sugna aharkaas waa daciifun munkar sida raajixa ah munkarun muطaribu lmatni weeye wuxuuna ka yimaadaa ibn cabaasee noocana min ariiqi hishaam ibn xujayr almaki alfaqih ninkana waa daciifun yuktabu xadiiثuhu walaa yuxtaju bihi waxaa daciifiyey alimaam axmed wuxuu uhi waa daciifu اlxadiiث waxaa daciifiyey yaxmi saciid alqaطaan waxaa daciifiyey ninka la yidhahdo mxuu aha yaxya bn maciin waxaa daciifiyey caliy ibn madini abulxasan waxaa daciifiyey cuqayli jamac ibnu jawsi jamac min ahli cilmi muqaabila tawhiiq ibni xibaan wاlcijli min almutasaahilayn nimankaana min almutasaahiliin waa taqaanaa ninkaa marka la khulaasayo waxaa weye waa daciifun yuktabu xadiiuhu lilictibaari walaa yuxtaju bihi asagaa la infiraaday taawuus bnu kaysaanna kala infiraaday can ibni cabaas waxaana khilaafay ahbat الnaasi fii taawuus oo cabdullaahi ibnu taawuus ah warkay waa fahamteen daciif khilaafay ahbat الnaasi fi طaawuus oo cabdullahi ibnu طaawuusa can abiihi ah waa munkar xadiidka waa munkar waa daciif laa yuqbal ibn cabaas maxaa ka sugan ibn cabaas waxaa ka sugan lafdiga ah hiya kufru bihi intaasaa ka sugan saxaabiga aarka aan sugayno ay qawaacidulxadiid u maqhraatay kici een la inkiri karin waxaa weeye ama adugu taageersano masalada ama dhan kale u biyo shubee hiya kufrun bihi waxaa isku qabtay lafdi kalea jira isaguna isla ariiqan maraya oo asaguna ah laysa biاlkufr اladii yadhabuuna ilayh asaguna waa munkar waa min ariiqi hishaam ibn xujayr almaki idan alfaada laysa bikufrin yunqilu min almila iyo laysa biاlkufr اladii yadhabuuna ilayh labadaaba waxay maraan hishaam ibn xujayr almaki aلضaciif xagga iska gee munkar wey waxaa kuu soo hal lafdi cabdurasaaq ibn hamaam asancaani wuxuu wariyey aarka ibn cabaas wuxuu yidhi can cabdilahi bni طaawuus can abi طaawuus bni kaysaan can ibni cabaasin waxaa la weydiiyey qowluhu tacaala wman lam yaxkum bima anzla اllahu faulaa'ika hum اlkaafiruun maxay tahay hiya kufr bihi wa qaala bnu طaawuus laysa kufra yunqilu min almila laysa kufran laysa kaman kafara biاllaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi qaala bnu طaawuus haadihi riwaayatu he haadihi riwaayatu cabdالrasaaq ibn hamaam aلsancaani can macmar can cabdillaahi bni طaawuus can طaawus bni kaysa can ibni cabaas inaad fahantaan isku daya cabdالrasaaq can macmar can ibni طaawuus can abiihi can ibni cabaas haadihi waa wuxuu mudraj idraaji wuxuu ku kala sheegay aharkii saxaabiga hiya kufrun bihi wa qaala bnu طaawuus laysa kaman kafara biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ibnu cuyayna ayaa iyagu isagu wuxuu riwaayo wariyey can macmarin can ibni طaawuusin can طaawuus laysa kaman kafara biاllaahi oo meesha qaala bnu طaawus wuu gooyey wuxuu ka dhigay qaala bnu cabaasin hiya kufrun bihi walaysa kaman kafara billaahi wa malaa'ikatihi wa rasuulihi wa kutubihi ilaa akhiri saas usoo ku wariyey laba waxaa way iska dayno ibnu cuyayne waa nin xaafida aan daynoon fooda gelinin oon dhahno kufrigaa kale xoog badan waa kufri abara laakiin kufriga akbar waa darajaad waana masala ijmaaciya mid ah kufrigoo isku mid ma aha nebi maxamed ood beeniso iyo ambiyadoo dhan ood beeniso ma isku dembi ma isku gaalnima labadu waa gaalnima lakin kala weyihiin ilaahay oo diidda jaxdu alkhaaliq wa tactiiluhu iyo alshraaku bihi isku gaalnimo maa cinda ahli اlcilm ilaahay ninka ogol in la caabudana ogol laakiin u sharig yeelahaya gaalnimadiisu waxaa ka sii gaalsan ninka ilaahaba dafirsanba marka inaan dhahno ibnu cabaas wuxuu u jeedaa waa kufri laakiin alkufru billaahi wa malaaikatu wa rasulihi jamiican oo kala mid lakin waa kufri caadi ah oo aan dhahno waa darajaadka kufriga niman baa sidaa qaba anu laakiin waxaan qabaa riwaayada muxuu ahayey ibnu cuyayne inay shaada tahay limaada lianna cabdirasaaq ahbat اnnaasi fii macmar weeye cabdirasaaq baana khilaafay aarku marka meeluu u dhaqaaqaba waxaa weeye warbaa dayn weydeen aar jira ma aha kufrun duuna kufr ibn cabaas kama sugno munkar weeye laysa bikufrin yunqulu min almilna ibn cabaas kama sugno waa munkar kufrun duuna kufri waa min ariiqi hishaam bn xujayr laysa bikufrin yunqulu can almilna waa min ariiqi hishaam bn xujayr laysa bاlkfr اladي tadhabuuna ilayhi waa min ariiqi hishaam bn xujayr walaa lahu riwaayada idraajka ku jiro een u daliishanay riwaayada cabdالrasaaq laba xaalaan u garleenahay inaan tarjiix maro oon dhahno cabdarasaaq axfadu wa ahbatu min ibni cuyaynata fii macmarin lanna waa sheekhiisa khaaska ah waad ogtihiinba iyo inaan dhahno ibn cuyayna waa sax waa fiican yahay laakiin riwaayada cabdirasaaq bayanat mawdica alidraaj idraajku meeshuu ku jiro yay caddaysay wahada huwa sawaab in la yahada waa mudraj kalaamka ibnu cuyayna oo hadalka ibnu daawuus iyo kii ibn cabaas buu isudhexgeliyey waxaana caddaysay riwaayada cabdirasaaq hadaa huwa sawaab haddaad diiddo waan kala rajaxaynaa haddaad diiddo waan aweyn waxaan lena waa kufrigii darajaadkiisii khulaasadu waxaa weeye taa ku anfici maysa meesha lagu dhago waxaa weeye ibn cabaas wuxuu yidhi kufrun duuna kufrin waa baail ibn cabaas wuxuu yidhi laysa bikufrin yunqilu min almilla laa yahbutu can ibni cabaas kama sugnaa hawsha ibn cabaas intaa waxaa dheer marka lagu salibo intaa waxaa dheer in badan baad celceliseene haddii ibnu cabaas uu ka sugnaado bisanadin mutawaatirin uu kaga sugnaado bisanadin mutawaatirin yaqiiniyin qaطciyin mashhuurin mustafiidin meesha u dambaysa aan kula gaadho wadaado masaakiinnimaa ku haysee markaan kula gaadho waxaa weeye waa aharu saxaabiyin laa yansakhu nasan min kitaab اllah walaa xadiiثan walaa yukhasisu walaa yuqayidu cinda jumhuur اusuuliyiin ahar saxaabi weeye waa mawquuf cala الsaxaabi xadiid iyo aayad midna ma nasakhi karo sida raajixa fi اlusuul ma qaydi karo sida raajixa fi اlusuul laa yuqayidu muطlaqan walaa yukhasisu cumuuma walaa yansakhu muxkaman hada huwa ila an yakuuna fii xukmi اlmarfuuc wahada laysa fii xukmi marfuuc intaa waxaa kuu dheer qad khulifa fi tafsiir saxaabo kalaa khilaaftay minhum cabdulahi bn mascuud culummana waxay ku darayaan xudayn bn bay ku darayaan waana laga fahmi karaa isaguna ta'wiilkiisa xagga taabiciinta masruuq alajdac shacbi calqam bnu qays reer kuufa oo khilaafsan xufaadoodii culummadoodii waa aar la khilaafay oo kheyrkii ay khilaafeen saxaabo kale khilaafeen waa aar aan qur khasisi karin oon nasikhi karin oon qaydi karin oon hee aanu fargelin jirin haddii kale maba sugnaba god walba waa lagaa saaray kitaabka ilaah lagu dhaqmo yaan lagu lugoyn hawsha ayada ah xaggayaa ka shanqadhay markaan dhammaysto cashirka su-aashu way kuu furan tahay hadda way kaa xidhan tahay afurkii intaadan la gaadhin baan kaaga bixi insha allah waqaa ibn cabaas wuxuu yidhi laysa bikufrin gaalnimo ma aha yunqilu ka rahya can ilmilla waqaala cataa wuxuu yidhi ibn abi rabaax kufrun duuna kufrin hada saxiix ibn cataa waa ka sugan yahay midkaan cataa asagu waa ka qaba ku jira faqad tabayan lana waxaa noo caddaday bu annahu laysa kaana binaaqilin inuusan ahayn kufrigaani binaaqilin can millat اlislaam waan soo gaabsaday meelo kalean tafaasiil ku sheegay oo xataa haddii la daayo kufr ibnu ka hadlay ma kufru tashriic walqawaaniinba ma soo gaadhay xaggee ku arkay mise khawaarijtii ummadda macaasida ku tagfirinaysay buu la hadlaayay howlo badan baa ka furan laakiin intaa waa usuushii masalada faqad tabayana lana annahu laysa binaaqilin can millat اlislaam islaamka miladiisa inuusan ka saaraynin buu inoo caddeeyay ibnu cabaas tafsiirkiisu وأن الdيiن diinkuna baaقi inuu baaqi calىa xaali sidiisa hore وin khaalطhu haba dheho duنuuba duنuub falaa macnaa lahu macno ooma ahani buui axaadiista kufriga sheegtay ee macaasida kufriga ku sheegtay ilaa akhlaaq الكuفaar inaytaan u malaynhaya aniga koley macnahaas im iyo cunami waa falaa macnaa lahu ilaa khilaafu الكuفaar yani ilaa akhlaaq الكuفaari وasunatum bay u egta yacni in macaasida kufri lagu sheego wa akhlaaqu اlkufar wa sunnati waxaa dhici karta inuu sheekhu ujeeda macno ma laha waciidkaas iyo kufriga lagu sheega macaasida allahuma in la raba inaad khilaafto gaalada muslimiinta waxaa laga rabaa inay khilaafaan gaalada halka in lagu awla mooyeen akhlaaq bay ila eg tahay wa sunnati dhaqankoodii calaa maa aclamtuka e, e, sidaan kusoo ogeysiiye buui oo min ashirki sawa sida aan kuu soo baray shirkiga kufrigana mare buui macaasida kufriga lagu sheegay min san kufaar waxaa ka mida gaalada dhaqankooda alxukmi hayr ma anzl baa ka mida alaa miyadan maqlaynin qawlahu tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun inta aan kaga baxo tawiiluhu wuxuu sheekhu tawiiluhu cinda ahli tafsiir aayad dambe tawiilkeedu waxaa wey tahoraba ana man xakama bikayri ma anzla allah ilaahay wuxuu soo dejiya waxaan ka ninka wax ku xukuma wahuwa calىa milat اislaam asagoo diinka islaamka ku dhaqmaya kaana bidalika اlxukmi xukumka asagaa sababkiisa wuxuu ku noqon hayaa ka ahli اjaahiliya inamaa huwa ana ahli اjaahiliyati kadalika kaanuu yaxkumuun ahlujaahiliyadu sidaasay wax ku xukumi jireen waxaan keliya ku darayaa bidcat اlkhawaarij aysan kugu soo dhuumanin bidcat اlkhawaarij iyo masalada khilaafka ku jira farqiga u dhexeeya bidcat اlkhawaarij khawaarij waxay qabeen kitaabka ilaahay ruuxi khilaafa اجتihاaدا أو تأwuلا أو khaطأa أو جahلا أو camda inuu kaafir yahay شhaekhuالإسلاam baana sheegay kitaabkiisa alfurqاan bayna الxaqi والbuطlاan صafxada wuxuuna yidhi fakaanat bidcatهm laha muqadimataan alwaaxidة أna man khاalafa القur'aaنa bcamali أو bira'yin أkhطأa fiihi fahuwa kaafir والثaaniyatu أna cuثmaana وacaliya وman waalaahuma kaanuu kadalika qur-aankay khilaafi jireen haddaad xukumkii ilaahay u khilaaftay ijtihaad iyo ta'awul iyo khaطأ iyo aqoon daro gaal baata iyo kas la kala qaadi maayo alfurqaan bayn alxaqi wاlbuطlaan sabxada laba boqol afartan iyo saddex ka fiiri waxaad ku badbaadaysaa marka ijmaaci uu soo guuriya alimaam ibnu tilmisani alfihri fii sharxi macaalimi usuuli اlfiqh wuu ku soo guuriye wuxuu yidhi aayadda waxay culimmadu u yaqaanaan lagana hadlahayaa ninkii xukuma oo ilaahay xukumkiisa xugum ahayn wax ku xukuma asagoo garanaya xukumkii ilaahay waa kaafir buuri ijmaac buuna soo guuriyey waa wadaad shaafici ah oo usuuli ah ninka laakiin ku xukuma man xakama bikayri maa anzala allah sahwan aw haflatan aw khaطa'an aw ijtihaadan aw jahlan falaysa bikaafirin biاlijmaac marka faariqa udhexeeya khawaarij iyo culummada kale waa inaad fahanto culamadu waxay leeyihiin ayagu man xakama bikayri ma anzala allah calىa cilmi biannahu khaalafa xukm allah he waa nin gaalnimo u baydha waa gaal ninka laakiin ijtihaad iyo ismoodsiin iyo khata iyo sahwi falaysa bikaafirin bilitifaaq labadaa mas'ale weligaa isku khaldin markay intaa tahay ninkii asagoo garanaya xukumkii ilaahayna u cad yahay ka leexdo anay ila tahay ku xukuma inuu kaafir yahay ka asagu muran mala ilaa aminkana khilaaf saaiqa lama soo guurin waxaa lagu dul waraystaa askarka ibnu cabaasoo meelsan lagu cacaamiyo ijmaacaad cadcadoo ibnu taymiya uu soo guuriyey oo ibnu qayim soo guuriyey oo ibnu katiir soo guuriye waa laga leexdaa idan shaaficiya ka horeysayba shaafici waxay yidhaahdeen imaam shaafici wuxuu hi man man istaxsana faqad sharaca waman sharaca faqad kafara shaaficiye ku daree sharci ninkii dejiya dejiyaha iyo xukumaha iyo maamulaha iyo dhaqaala bixiyaha kulli waa isku baab masaladu aydan ku khaldamin sheekhuna wuxuu ku dhisay abu cubayd tafsiirkiisa wuxuu ku dhisay calaa hubuuti ahari ibn cabaas wahada laa yahbutu wabilahi towfiiq maxamed wuxuu leeyahay siyuuطi kutubtiisa meelo qaarkood alistiqaata bikayr illahi baa ku cad waana kufriga shirka akbara ah. sababkii haddii la helana waxaan isku ogeyn in musababkii xukumkii la saaro haddii kufrigii laga helay waa in xukumkii la saaro marka maxaa dad horeba iyagoo mutaawiina la tagfiiriye asaga maxaa looga leexleexan hayaa ma asaga lagu dhejiyo saasuu sheekh maxamed ka shanqariyaad moodaa aacida qaacida saxa wey waana usuusha aan ka duula laakiin waxaad ka tagteen qaydkeedii haddii sababkii la helo asal waa in musababkii lagu dhajiyo idaa jara asababu wajaba almusababu xukunka ruux waa inaad saarto maa lam tadunna aw taclama maanican baan soo nidhi hawshaa weligiin haka dhaqaaqina maanic haddaad og tahay ama aad malaynayso xukunka ma ridi kartid lanna maanicu wuxuu durahayaa sababkii ayuu marka aarkiisi baabi'inaya aniya waxaa noo dhaxeeya haaulaai almurji'a almuntasibiina ila asalafiya waxaa weeye ayagu waxay ku leeyihiin la ogayn ama aan la malaynaynin maybi rubama yaxtamilha lagu dariyo ana laa aqbal rubama laa yaxtamil haddii sababkii la helo oo ciladii la helo xukunku ruux waa in la saaro haddaadan malaynaynin maanic qumay ama aadan ogayn ay waxay leeyn adoon malaynaynin oon ogayn laakiin maadaama ay dhici karto oy macquul tahay lama tagfiirinhayo hada waa diin اlyahuudi والnasaara diin muslimiin ma aha wax qaba muslimiintana ma jiro qabla haؤulaaءi اlfirqa اljaamiya mxuu ahay almadkhaliya الrabiiciya waman taأhara bihi min اlإkhwani واlإصlaaxiyiina واlاctisaamiyiin marka ilaa yowmina hada anugu inuu mushrig yahan ku gaabsaday hoos aan waxaan u qabana gadaal ii weydii baan ku odhi maca salaama ada bilahi towfiiq marxaba imaamka la kohonayo sheekh yuusuf wuxuu ihi xadiidku wuxuu soo sheegay imaam la kohonhayo salaadiisa inaan la aqbalaynin taasi ma uga qiyaas qaadan karaa oo adiga haddaad ku daba tuka ninka kohonaysa haddaad ka warranba mise nin aduu kohonaysa wey adiga kohonaya salaadaadi waa saxiixo leannu waxay la burta isaga salaadiisa ama tabaabla-aan ay la noqota waxay tahay kohoshadaada kohoshadaadii marka waxay cillo u tahay ninkaas salaadiisa la aqbali waayo isla markaa intayd soo laabto salaadaadi cillo labaad u noqon mayso inay buriso amay dhaawacdo xugun bay cillo u tahay marka cilladu marka incikaaskaasi ma samayso ilaa bidaliil adaa bilahi towfiiq marxaba ma qabaan ma qabaan sheekh sheekh cabaas wuxuu leeyahay ibnu taymiya wuxuu ku sheegay fi ilmaan alkabiir hadday murji'at اlfuqaha u jeedaan tarku اlacmaali kuliyatan laa yaduru fahada kufrun sariix murji'at اlfuqahana waxay qabaan buuhi cabaas tarku alacmaali kuliyatan laa yaduru sidaa ma qabaan tarku اlacmaali kuliyatan yaduru bay qabaan ruuxu waa faasiq naar buu aakhara ku geli waa la cadaabi laakiin ku waari mahayay qabaan ee waxay qabaan waxaa wey iimaankii baa kaamil ah kamaal اiimaan wa iimaanuka jibriil laakiin isla markaa tarku اacmaali kuliyatan yaduru saaxibahaabay qabaan oo waa faasiq oo naar buu ku geli waa madmuum waa mustaxaqun lilwaciid halkaasay la marhaya marka duurku way ogolyihiin iimaanka ma dhibaya sheekhu kama hadlay wuxuu ka hadlayaa gebi ahaanba camalkii oo laga tago dhib ma leh hadday dhahaan ay gaaloobayaan waa runtii ayaguna taa ma qabaan dhib buu leeyahay oo khatar buu leeyahy oo fisqi buu keeni oo naar lagu waaru keeni oo dami buu keeni bay qabaan baaraka allah fiik